wuxuu ku saabsan yahay bayaan cadayn la caddaynayo ana man maata qofkii dhintaa cala alkufri gaalimo ku dhintaa fa huwa fi naari naar gudaheed buu ahaaday naar buu ku waarayaa walaa tanaaluhu mana gaarayso shafaacatun wax shafaaca iyo erge ah oo haddii aan soo maray axaadiisu shafaaca <clears throat> waxay khaas ku tahay dadka muuminiinta ah ee cisyaan iyo dunuub iyo kabaa'ir la yimid laakiin aslul iimaanka haysta kuwaasaa loo shafeecayaa amaa qofka gaalka ah ee rabbiba diiday ku kufriyey nabi iyo rasuul iyo diin oo dhan diiday gaalka ah ama munaafiq qarsanaya ha ahaado ama mid muujistayba ahaadee kaa asagu laa tanaalahu shafaacatun shafaaca ma ma gaadhayso walaa tanfacuhu mana anfacayso wax u tari mayso qaraabatu lmuqarabiin dadka muqarabiintaee allah agtiisa la soo dhoweeyey ee nebiyaal iyo sidiiqiin iyo shuhado iyo dadkaa saalixiinteega wanaagsan qaraabo uu la yahayna anfici mayso oo nabi maxamed baan duriyadiisii iyo sulaaladiisii iyo faraciisii ahay ama abubakru sidiiq faraciisii baan ahay ama cumar ama cuhmaan ama cali ama asxaabtii nabiga calayh salaam baan ku abtirsadaa waxba qofka u tari mayso hadduunan ahayn qof mu'mina oo alla rumeeyey qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa cafaan ibnu muslim safaar qaala xadaanaa xamaad ibnu salma ibnu dinaar can haabitin ibnu aslam اlbunani can anas ibni maliki abu xamزة albasri اlkhasraji radia allaahu can anna rajula ninbaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow ayna abii aabbahay aaway yacani xaggee ku jira aabbahay oo dhintay labada guri iyo labada daar janno iyo naar middee ku jiraa qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi fi nnaar naar buu ku jiraa su-aal aan loo baahnayn buu marka hore weydiiyey laa tas'aluu can ashyaa'a su-aalo oo aan loo baahnayn baa jirta in tubda lakum tasuukum haddii iniin muujiyo su-aal hadhow jawaabteeda ay ku xumayn ood ka walbahaari doonto arrimahaasoo kale marka hore faraha la gelina marka inuu yidhahdo aabbahay xaggee jiraa waa dhintay ma naarbu ku jiraa ma jannu ku jiraa looma baahnayn walbahaar iyo uurku taallo unbay ku reebaysaa iyo haddii siduu rabay ay noqoto inuu inuu caloolxumo maaratay ay ku dhacdo falamaa qafaa ninkii markuu jeedsaday dacaahu nabiga calayhi salaam baa u yeedhay fa qaala nabigu wuxuu yidhi inna abii aabbahay iyo wa abaaka aabbahaaba fi naari bay ku jiraan taasuu nabiga sala allah aleyh wasalam yihi middan macnaheeduna waa nooc tasliya ah oo waxaa weeyaan almusiibatu idaa cammat khafad bay dhahan musiibadu hadday caam tahay oo lagula qabo way dhaantaa haddii keligaa ay kugu qotonto marka aabbaha keliya ma ahee wax allaala wixii dhintay oon muslimiin ahayn oo dhanba fi naar naar bay ku jiraan ina abi aabbaha iyo wa abaaka fi naar oo dadkii iyagoo diin iyo milo ibraahiimulxaniif ah ay soo gaadhay oo diin ay soo gaadhay diintii ayada ahayd inxiraaf geliya oo asnaam iyo wax maaragtay shirkiyaada soo geliya oo markii diintii ay toosnayd kadib waxaasi qaata ahlulfatra la dhihi maayo ahlufatrada loo cudurdaari waa kuwa wax diinoo gaadhayba jirinba wax diinahoo silsiladaho soo gaadhayba maba jirtaba kuwaasaa waxaa la dhahaa ahlulfatra oo ilaahay uu yidhi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcada rasuula ilaa aan rasuul u diro cadaabi mayna kuwa la yidhi kuwaa wey laakiin nimankani reer maka ah millatu ibraahim bay haysteen ismaaciil baa dhexdooda ka soo baxay diintii bay haysteen intaasoo qarni wixiioo diinta la haystaa odayaashooda intay kaceen ya waxay soo aruursadeen asnaam camr bnu luxayin in la yidhaahdo asnaam buu soo aruuriyey hubul buu keenay cuse iyo manaato daaqiyo iyo laato iyo waxaasoo dhanna qabaa'ilkii baa jirib jirib nin walba wuxuu yii annagan ayaana meel cilla fadhin aan ilaah samaysanno iyo asnaam marka waa diintii oy arkayaan ayay ka leexdeen kuwaa marka looma cudur daaraayo kuwa loo cudur daaray ma aha xadiidkan markaa ina abi wa abaaka ah qaar baa waxay yidhaahdeen aabbahaas waxaa dhici karta inuu ahaa adeerkii nabiga nabiga adeerkiisa abu aalib ah haddaad tidhaahdo abu aalib ma abuu aalib keliyaha gaalnimo ku dhintay aw abulahabki kasii xumaa abulahabki kasii xumaa ee nabiga adeerkiisa ahaa aaway asaguba soo gaalnimo kuma dhimanin maxaa abu daalib keliya loo leeyahay marka laba aabbuu sheegi laha ka badan asalkana waxaa weeyaan lafdiga haddii la sheego xaqiiqadiisa in lagu xumbaaro weeyaan oo aan majaaz iyo macno kale lala aadin asalka macnaha uu soo gelaya aweligaha waa lagu xumbaaraya xataa daliil loo helo iyo qariino saarifa ah ilaa qariino la helo ama muxuu ahaa daliil ama wax calaaqo oo keeni karta kol haddayn jirin sidaasaa lagu socodsiinayaa nabiga sala allahu alay wasalam hooyadiis ayuu damcay inuu ziyaarto oo makiya madiino dhexdooda mar uu socoto ku ahaa nabiga calayhi salaam yuu weydiistay oo wuxuu yidhi ilaahay buu ka baryey inuu hooyadii istikfaar u weydiiyey dambidhaaf ilahay u weydiiyey ilahay u barya in loo dambidhaafo waa ka diiday ilahay subxaana wa tacaala waa laga diiday xadiidku fi saxiixu ku sugany markaasu wuxuu ilaahay ka baryey inuu booqdo oo ziyaarto qabrigiis waa loo ogolaaday macnaheedu marka waxaa weeyaan istiqfaarta yaa iska leh mu'miniinta unbaa istikfaar loo weydiin karaa amaa wixii aan mu'min ahayn istikfaar looma weydiin karo xadiidkana sidan uu ku cadyahay ina abi wa abaaka fi nnaar kelina ma ahe arrintaasi waxaa weeyaan qudrada ilaahay awooddiisay tusaysaa yukriju alxaya min almayiti wa yukhriju almayita min alxay in ilaahay wax nool uu wax dhintay ka soo saari wax dhintana wax nool ka soo saari oo gaal baa wuxuu dhalayaa nabi nabi baa wuxuu dhalayaa gaal ilmo gaal ah <clears throat> nabi baa islaantiisii islaanimada lagu kari naweeye oo gaal ay noqon arrimahaasoo dhanba waxaad garanaysaa iimaanku inaynan ahayn calaaqo nasab iyo qaraabo midna inaynu ku soconinee ilaahay nuurkiisa iyo hidaayadiisa qofkuu rabuu siiyaa ilaahay unbaa haadi oo hidaayada iska leh ee ma aha arrintu qaraabo iyo dhowaasho aad saalixiin u dhawaato maaha baabun fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi waandir u dig nabi muxamadow cashiirataka alaqrabiin cashiiradaada iyo qowskaada kuu sii dhow u dig buu ilaha ilaahi subxaanahu wa tacaala oo dacwadaas ayada ah iyo diintaa la faafinayo waxaa si <clears throat> alaqrab falaqrab alaham falmuhim way usii kala duwan tahay dadka qaraabadaada iyo ehelkaada yaa kaas yaa sii mudan kuwaasa sii mudan inaad diinta gaadhsiiso oo aad muxuu ahaa shareecada barto oo aad wax u sheegto kuwaasaa mudan kuwaa marka ku bilowba li nabiga sala allah alay wasalam aayaddaasaa soo degtay siduu nabigu u dabaqay balkaale arag ee uu nabiga calayhi salaatu wasalaam caam iyo khaas loola hadlay qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu ariif albaqlaani wa zuhayr bnu xarbi abu khaytamata qaala xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid adabbi can cabdilmalik ibni cumayr can muusa bni طalxata can abi hurayrata radia allahu canhu wa ardaah qaala abu hurayra wuxuu yidhi lamaa unzilad markii la soo dejiyey haadihi laayatu aayaddan wa andir cashiirataka alaqrabiin cashiiradaada nebi maxamed oo kuu dhow u diga wax sheeg oo wixii hadduu khayr yahay waxaa weeyaan naftaada ku bilow ibda binafsika huma alaqrab falaqrab hadda sida kuu dhow ku bilow inaad meel kale laaclaacdo ood meel kaleo fog aaddo hoostaadii iyo agtaadiina ay baabaasan yihiin sax ma aha udig baa la yidhi kuwa kuu dhow dacaa rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu nabigu u yeedhay qurayshan quraysh buu u yeedhay fajtamacuu way soo aruureen fa camma si caama oo la hadlay banu kacab iyo banu lu'ay waa kanoo wakhasa si khaasana waa oola hadlayoo banu haashim iyo adeerkii iyo eeddadii iyo gabadhiisii wakhasa wey iyuu khaas oola hadlay si guudna waa u dhawaaqay si hoose iyo kuwa qof qofku ka xigayna waa sheegay nabi sala allah alay wasalam faqaala wuxuu nabigu yidhi yaa bani kacb binu lu'ay wareer bani kacab binu lu'ayo waa qabiilka kore wey anqiduu badbaadiya anfusakum naftiina min annaari naar ka badbaadiya qof walbow naftaada adigaa lagu amray inaad naar ka badbaadiso ood rabbi subxaanahu wa tacaala aad ku xidhanto wixii aad naar kaga badbaadi lahaydna aad la timaado yaa bani murata binu kacab reer bani murow anqiduu badbaadiya anfusakum naftiina min annaari ka badbaadiya ijcaluu baynakum wa bayna cadaabi illaahi wa qadabihi wiqaaya cadaabka ilaahay iyo caradiisa hortiisa waxaad dhigataan waxaad ku badbaadaan oo iimaan iyo camal saalixa la imaada yaa bani cabdishams reer bani cabdishamsiyow anqiduu badbaadiya oo koriya anfusakum naftiina mina naari naarka ka korriya noorka badbaadiya nabi maxamed ma dhasheen oo banu haashim iyo bani cabdimualib iyo cabdushamsi iyo nawfal afartaasa ilma cabdimanaaf ahaa cabdushamsiyow ilmaadeernimo adeernimo waxba inii tari mayso aan madeer anqiduu badbaadiya anfusakum naftiina minanaha daarka badbaadiya yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaafow anqiduu badbaadiya anfusakum naftiina minanaar ka badbaadiya yaa bani haashim anqiduu badbaadiya anfusakum naftiina min annaar waa jiribkuu ka dhashay binu haashim cabdullaahi binu cabdilmualib binu haashim buu ahaa yaa bani cabdilmualibin bani cabdimualibow waa awowiis weeyaan anqiduu badbaadiya anfusakum naftiina min annaara ka badbaadiya yaa faatimatu faadumay binta rasuulillaah gabadhii nabiga calayh salaam uu dhalay ugu jeclaa carruurtiisa anqidii badbaadi nafsaki naftaada min annaari ka badbaadi fa innii laa amliku lakum dhammaantiin inima hanan karo awoodna oo malihi inaa inaga badbaadiya min allaahi xag alla shee waxba ina ima hanan kareen wax dur iyo wax nafci ah yani dhibaatana nima soo nafcina inima soo jidi karo nin walba camalkiisi iyo iimaankiisi iyo diintiisa waay kii uu dib dhigo man baطa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu saaw qofkii camalkiisi uu dib dhigo oo camalkiisii shaqaysan waayo nasabkiisii iyo aabbahay baa hebel ahaa iyo reer hebel baa ka dhashay waxba u tari mayso mana gaadhsiinaysa meel xaqiiqada dhabtaa middaa weeyaana lagu soo dhawaado hayra ana lakum waxaad leedihiinse raximan raxim baad leedihiin oo noo dhexeeya saabulluhaa waan xiriirinayaa bibilaalihaa xiriirinteedii saabulluhaa waan qoynayaa bibilaalihaa oo si qadiicatu raxim qaraabadoo la gooyo waxaa lagu shabahay alxaraara wax kulol oo gubtay goyntaasi la gooyay qaraabada cagsigeedoo xiriirintuna ah waa bilaal iyo qoyn iyo jilcin waaye marka waxa weeyaan saabulluhaa bibilaalihaa macnaheedu waxaa weeye waan xiriirinayaa xiriirintii la amray oo gaal baa ahaadee wa saaxibuhumaa fi dunya macruufan baa layidhi labadii ku dhashay xataa gaala hadday yihiin adduunyada si wanaagsan kula saaxiib oo ixsaan iyo samafal iyo biri u samee laakiin wele iyo maxabo iyo walaalnimadii diineed meesha ma jirto oo waad kala tagsantihiin shaqa iskuma marka wixii ku saabsan adduunka iyo xiriirintiisa iyo biri iyo samafala waan inaga dhexaysaa laakiin ogaadaa beri baan kala nahay laba waddaana kala haynaa naftiina badbaadiya wey وxadثna cbayd الlahi بn cmr الqwاrيn qاl xadثna abu cawاnة الوضاx عan cabdالmلك بn cmayr bhda الإsناad وxadiiثu jrيir jariir xadiidkiisa atamu taamsan sanadan min xayu sanad waashbacu waasacsan min xayu lmatni xagga matniga ah mutaabaco weeyaan oo jariir ibnu cabdilmalik ninka la yidhaahdo cabdilmalik ibnu cumayr ayaa xadiidku labada sanad ay iskugu imaadeen abu cawaanat alwadaax wuxuu ka wariyey cabdilmalik ibnu cumayr sanadkan mutaabacada ah sanadkaa horena jariir bin cabdilxamiid dabi ayaa cabdilmalik bin cumayr ka warinayay haddii labada sanad ay sidaa iskugu imaadeen oo halkaa sheekh laiskugu yimid haddana xagga sanadka waxaa atam ah dhammaystiran sanadkaas jariir uu wato mutaabacada ah ninka la mutaabaceynayo xagga matnigana ninka la yidhaahdo jariir riwaayadiisa iyaduna awsaca oo waasaxsan saasuu ku leehay oo xagga sanadka waad aragtaayo sanadka markaad fiidiyso sanadkaa ah hore sheekhu muslim waa labo qutayba binu saciid wa zuhayr binu xarb sanadkan kalena sheekhu muslim waa cubaydullaahi binu cumar alqawaariiri keliya wey haadaa atamu min xayu sanad min xayu matnina kaasna madkanaa ka ashbaxsan ashbax yani awsax matnan ka waasaxsan qaala xadaanaa muxamed bn cabdillaahi bnu numayrin qaala xadaanaa wakiic ibnu jaraaxi wa yuunis ibnu bukayr qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa hishaam bnu curwa can abihi curwa bnu zubayr bnu cawaam can caaisha umulmuminiina radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi lamaa nasalad markay soo degtay waandir dig cashiirataka alaqrabiin qaama rasuulullahi nabiga calayhi salaam baa istaagay cala safaa buurta safa la yidhaahdo buurta safa la yidhaahdee hadda ka mida mashaacirulxaj ka mida iyo walcumra mashaacirta ka mida buurta la yidhaahdo jabalu abu qubays ee weyn yay fiyadeeda ku taallaa jabal abu qubaysna hadda waa wax yar baa kasii ka buur weyn bay ahaan jirta nimankan boqortooyada ee reer sacuud baa waxay ka dhiseen qusuur guryo waaweyn oo boqorada ay degaan oo dowladaha madaxdooda lagu soo dhoweeyo oo marti sharafka la keeno oo qofkay rabaan inay dejiyaan ay dejiyaan oo masjidka xaramkaa la xidhiidho oo ay ku dhex dukadaan ayaa hadda laga dhisay jabal abu qubays gafuurkeedana waxaa ku yaalla safaa safadii baa hadda baaqi ahoo meelo badanna laga soo malmalaasay wax yarra oo kudumbuur ah oo taagaa ka soo haray markaa nabiga calayhi salaam qaama rasuulullah calaa safaa buurtaa safaa ayuu nabigu calayhi salaam ku dul istaagay fa qaala wuxuu isagoo aayaddaas dhaqangelinayo wa andir cashiirataka alaqrabiin qof qof inuu ugu tago oo ku wareego xaafado booqdo waxaasoo dhanna nabiga kama gaarin wuxuu yidhi si calan ah shujaacadiisa iyo geesinimadiisa fiiri kelimatu tawxiid oo wax ku ogol ama ku raacsan uu yar yahay oo gaalo maliiqan xarbiyinay ay meesha oo dhiiggiisa bannaysanayo kusoo wada boodi ka ugu dhowo adeeradiisa ugu daran adeerkii ugu daran ayuu nabiga calayhi salaam buurta udheer buurta markaa jirtay intuu fuulay yuu dhawaaqay si codkiisa uu meel fog u gaaro haddaad meel kora fuusha codkaada wuu dheeranaya buurtaasuu fuulay safa faqaala wuxuu yidhi yaa faatimatu binta muxammadin faadumay yaa safiyatu bintu binta cabdilmualibay waa eedadiisa nabiga yaa banii cabdilmualibow laa amliku lakum idinka idiima hanan karo min allahi sheeg waxba inayma tari karo saluunii min maali maa shitum waxaad rabtaan xoolahayga iga weydiista oo war cad ogow war cad oo wuxuu aha sariixa oo ixtimaal iyo taawiil midna aan geli karin nabiga calayh salaam markaad rumayso oo diintii qaadato ood alla iyo rasuulka aad aaminto oo shareecada aad qaadato markaasaa dariiqa mustaqiimka ah yaad khayr wanaag ku ku heli oo shafaacada nabiga ku heli sala allah alay wasalam laakiin adigoo qofka oo nabiga calayh salaam wadadiisiba aan qaadin inuu yidhaahdo nabiga calayh salaam baa noo qaadi doono oo wax noo tari doona waxa waxay ka mid tahay cajiska iyo caqliyariday ka mid tahay waalcaajizu man atbaca nafsahu hawaaha wa cala allahi alamaani qofka naftiisa hawadeeda iska raacraacaya oo wuxuu rabo iska samaynaya haddana rajo iyo iska qabo oo le waa fiican nahay oo nebi maxamed ba baaxno dadka ayagaa lala hadlaya haddii nebi maxamed uu sidaa yahay calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi laa amliku lakum min allahi shay-an uu yidhi dadka kasoo ka sokeeyeyna ka warran bal awliyadii ka waran oo saalixiintii ka waran oo shuhadadii ka waran oo saxaabadii ka waran oo malaa'igtii ka waran min baab alawlaa wey marka qof walbaba tawxiidkaas asagaa laga rabaa haddii laga waayan wax u taraaya ma jirto saluunii min maali maa shi'tum xoolahigase waxaa rabtan weydiista wa hada yadullu calaa cidami juudi nabiy sal slam nabiga calayh salaam deeqsinimadiisii tusaysaa iyagoo dhan bu wuxuu xoolahaygan waa u fasaxantihin iweydiista wixii maal iyo adduunyaha ay weydiista laakiin wixii diin iyo caqiide ah nin waddadii way ku caddahay qaat waxadaanii xarmaratu bnu yaxya atujaybi qaala akhbaranaa ibnu wahbin cabdullaahi qaala akhbaranii yuunus ibn yaziid can ibni shihaab zuhri qaal akhbaranii ibnu musayib baa ii warramay saciid ibnu musayib wa abu salamata bn cabdiraxmaan azuhri ana abaa hurayrata qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi xiina unsila calayhi markii lagu soo dejiyey nabiga waandir cashiirataka alaqrabiin qaraabadaada kuu dhow u dig nabi maxamedow diin u sheeg oo waxa lagu naargeli u sheego oga dig aayadda marka soo degtay nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi yaa macshara quraysh qurayshay ideelkii wuxuu qof inaga maqnayn qof aan ka haray maka tagay m macshar waxaa la dhahaa wixii isku wasfi oo isku tilmaanoo lasku qabto macshar la dhahaa macshara quraysh qurayshow ree quraysheeday ishtaruu iibsada anfusakum naftihiinna min allahi ka gata oo iimaankan iyo camalkan saalixa hee la imaanayso waa iib oo ilaahay baa waxaad kaga gadanaysaa ridihiisi iyo jannaad kaga iibsanaysaa laa uqnii ma deeqayo cankum xaggiina min allahi shay waxba kama deeqayo yaa banii cabdilmualib laa uqnii cankum min allahi shayan waxba inigama tara xag alleh yaa cabaas ibna cabdilmualib waa adeerkii oo aad u jeclaa nabigu laa uqnii canka kaa deeqi maayo min allahi shay waxba kaama tari karo yaa safiya camata rasuulillaah rasuulka ilahi eedadiisa waa safiya binti cabdilmualib wey nabiga eedadiis wey sal l slam zubayr ibnu xawaam hooyadiis wey laa ugni cankii xaggaada waxba kaama deeqi min allahi shay waxba kaagama deeqi karo yaa faatimatu faatimay binta rasuulillahi rasuulki ilaahi gabadhiisii heeday saliini i weydiisay maashiinta waxaa doonta xoolahayga laa ogni ma deeqi karase ma tari karo canka xaggaada min allahi shay waxba kaama tari karo وxadثnي cمر بن ناqdi qال xadثna معaaوiyة بن cمر qال xadثna زائدa زائدa بن qudamة qال xadثna cبداللahi بن ذakوان عن الأعرج cبدالرحمن عن أbي هurيرaةa رaضي الله عنه can اnabiyi sal اllahu alيyh wasalam naxw hada xadiidka wax lamiduu sheegay naxw hada mutaabaca la yihahda iyaduna laakiin mutaabacadan hadda waa tii naaqisadeedu mutaabaca naaqisa waay oo hadda meel labada sanad ay iskugu imaanayaanba maba jiraba marka wixii labada sheekh ee sheekha labaad ka bilowda intaas uma tirsan naaqisa qaasira bidaraja darajateyn ilaa akhirihi baad ku soconaysaa haddii mucaawiya la yihahdo ibnu camar ama zaa'id ibnu qudaama iyo ninka la yidhaahdo Uh, yuris ama ibn wahbin cabdillah ibn wahbin dheh meelahaas weya marka wixii ka dambeeya almuhim marka mutaabacatu taaba maa midan ogow qaala xadaanaa abu kamil اjaxdari fudayl ibn xusein abu kamil اjaxdari mashhuuru bikunyatihi qaala xadaanaa wuxuu yihi fudaylkaasi xadaanaa yaziid bnu zuraycin qaala xadaanaa ataymiyu can abi cuثmaan annahdi ah. can qabiisa bn mukhariqin ayuu ka warramay taymiga waa sulaymaan ibnu darkhaan sulaymaan ibnu darkhaan ataymi can abi cumaan cabdiraxmaan binu mil can qabiisa bn mukhariq wa zuhayr bnu camrin qaala waxay yidhaahdeen lamaa naزlat markay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin udig qaala nabigu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi saxaabigu indalaqa nabiyullahi baa tegey calayh salaam ilaa radmatin buu aaday dhagax min jabalin buur xaggeed ka ahaaday radmadu waa dhagaxyaha kuuskuusan ee buurta wixii buur tahay haddana dhagaxyo gaaraho gaar u gogo an oo kor saar saaran baa jira marka buurtii safe aheed dhagaxyo kuuskuusanoo kor saaran ayuu u qastay oo korka kaga sii fadhiis fa calaa calaaha korkeedii buu koray dhagax xajaran buu koray dhagax u koray uma naadaa markaasuu dhawaaqay yaa bani cabdi mana yaa banii cabdi manaafaah buu yidhi yaa banii cabdi manaafaah aliftaasi mud baa la yidhahdaa tawajuc iyo tafajuc iyo yaa loo isticmaala haau sakti wey haaduna yaa banii cabdi manaafaah inii nadiir waa inii digayaa inamaa mahalii anigu iyo wa mahalukum idinka ka mahali rajulin nin oo kalean isku nahay ra'al caduwa cadowa arkay cadowgiisii arkay cadowgii qoomkiisa weerari lahaa arkay faindalaqa deena tegay yarbaw ahlahu ehelkiisa inuu u wargeeyo inuu u digo oo uu u noqdo daliica u khabargeenayso yarbaw ahlah ehelkiisii uu raba ku arkay inuu khabarkii u geeyo oo warkii u geeyo u digo markaasuu fakhashiya hadduu soo orday fardihii cadow waa soo socda khashiya fakhashiya wuxuu ka baqay an yasbiquu inay ka hormaraan oo intuu sii ordaayo ay fardihii galaan reerkii galaan fajacala markaasu wuxuu guda galay yahtifu inuu dhawaaqi yaa sabaaxaah buu yidhi yaa sabaaxa yacanii cadowgiiow waxaad ku waabariisatay qoomkaygii oo kale ka dhiganta oo ka kacaa soomaaliguna waa ka kacaa iyo waa waree iyo oo oo kale wey yaa sabaaxaa ilaan cadowgu aroor buu geli jiray markuu meel rabo inuu weeraro iyo dagaalada iyo aroorti baa inta badan la galaa marka cadow baa inugu weebariistay ka kacaay oo kale wey ah. waxadaanaa muxamed saas oo kale qof saas yidhi baa lamid ah oo qofka sidaasee cadow intuu kuusoo arkay kuu soo digay miyaad fadhini maya fadhin maysida waad qaxaysaa ama waad isdiyaarinaysaa waxaad kaga hortegi laheed saas oo kaleaan ahay buu nabiga calayhi salaam cadaabkii aliimkaa ee ilaahay xaggiisa ahaa subxaana wa tacaala cadaab aliim bayna yaday cadaabin aliim cadaab aliiman ka horeeya hor socdaa buu nabi sal ly slam oo ninkii gaaloobaa oo nabi maxamed diidaa oo qur-aanka diidaa oo alla diidaa oo aakhara diidaa cadaab baa ku dhici cadaabka intuun inagu dhicin anaa laysoo diray oo diga ah ee warkayga qaata wey waxadaana moxamed bn cabdilacla qaala xadaana muctamir bnu sulaymaan can abiih sulaymaan ibnu darkhan ataymi qala xadaana abu cuثmaan الnahdi can zuhayr bn camr wa qamiisa bn mukhariqin can inabiy binaxwi xadiidka wax lamiduu sheegay iyadoona mutaabaco weeyaan oo sulaymaan darkhaan kaasa sanadka iskugu imaanaya kaas iskugu imaanaya oo yaziid bnu zureyc iyo waxaa ismutaabaceynayo muctamir muctamir muctamirna abihi baa markan iskugu imaanaya oo sulaymaan ah qala وxadaثna abu kurayb mxamed bn اlclا qala xadaثna abu usama xamaad can acmash can amr bn murata can saciid bn jubayr can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaala wuxuu yidhi lama naزlat markay soo degtay hadihi اlaayaةu waandir cashiirataka alaqrabiin markay soo degtay warahda kale minhum lmukhlasiin waxaad u digtaa nabi maxamedow cashiiradaada ku dhow iyo warahdaka jamaacadaada oo minhum ka mid ahoo almukhlasiina kuwa khaaska ee adiga kuu dhow kuwa khaaska ee kuu dhow ee khulaska ku ah ee kuu dhow aayadda unbay intan dambe warahdaka minhum mukhlasiina waxay fasiraysaa waa iska cadfu tafsiir weeye cadfu tafsiir weeyaanoo wa anir alaqrabiin cashiirada waa rahdigii aqrabiintuna waa mukhlisiintii kadan bay fasiraysaa hadday aayad qur'aan ahaydna waa la nasakhay waa la nasakhay oo intaa hadda qur'aan maa warahbaka minhum almukhlasiin kharaja rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam baa baxay xataa sacida safaa buurtii safeed buu fuulay nabigu calayhi salaam fahatafa markaasuu dhawaaqay yaa sabaaxaa buu waa bartankoodii oo sidaas ay ugu wareegsan yihiin masjidulxaraam bay ku wareegsan yihiin safa oo dhexdooda ayuu nabigu istaagay yuu dhawaaqay oo yaa sabaaxaa yidhi ah, war waax unbaan ugu waabariistay balaayaan ugu waabariisatay war ka kacaay faqaaluu waxay dhaheen man hada aladii yahtif ayagii baa isweydiiyey waana dhaga qaaday ilaa hadalku waa hadal colaadin ah oo looga bartay markay balaayo dhacday in la isticmaalo oo col soo galo qaaluu waxay dhaheen man hada aladii yahtif qofkan dhawaaqayo waa kuba qaaluu waxay dhaheen muxamadun waa muxamed muxamedna maxaa lagu yaqaanay saadiqulamiin ayuu ahaa col hadduu ka warramo oo ka sheekeeyo waa xaqiiqe ee dhaqaaqa layidhi faijtamacuu ilayhi markaasi u soo aruureen oo iskugu imaadeen faqaaluu waxay dhaheen faqaala nabiga calay salaam baa wuxuu yidhi yaa banii fulaan banu kacbu kasoo bilaab yaa bani bani fulan banu lu'ay yaa bani fulan yaa bani cabdimanaaf buu soo gaaray yaa bani cabdilmualib isugu yeeryeelay faishtabacuu ilayhi way soo aruureen qolo walba waa nakan faqaala wuxuu yidhi ara'aytakum war waxaad ii sheegtaan low akhbartukum haddaan idiin sheego anna khaylan fardo takhruju inay ka soo baxayso bisafci hada aljabali buurtan dhambaxeeda safciga waxaa la yidhahdaa asfala aljabali buurta hoosteeda hoose oo cadow intuu buurta kusoo gabado kusoo gabado marka dambe deena meeshan hoose buurta hoosteeduu bur ka soo dhahaya magaaladii oo ku dhegan buu kor kaga imaan marka buurta dhambaceeda ama muxuu aha jirjirkeeda haddaan ina dhaho cadow baa ka soo gelaya iyo fardo wata weliba akuntum musadiqiin maiga rumaysan lahaydeen qaaluu waxay dhaheen maa jarabna haa maa jarabnaa kugumaananu baranin calayka korkaada kadiba wax been wax beenaan kugu tijaabinay si kastaadaan kugu tijaabinay been lagaama baranin weligaa kaa rumaysan qaala nabigu wuxuu yidhi fa innii nadiiru lakum waxaa iniga digayaa bayna yaday cadaabin shadiid cadaab shadiida hortiis ayaan oo ool ee honqaynayaa war digtoonaada war hasku dhimanina idinka oon mu'miniin ahayn oo gaalaha dhimanina war ilaahay u rumeeya qaala faqaala abulahba wuxuu yihi odayga abulahba adeerkii wey ilaa markii adiga aad adeerkaa iyo walaalkaa iyo ehelkaada markay ku baalaan unbaad baalmi kuwa kugu dhow kuwa kugu dhow hadday yidhahda annagaa naqaana wuxuu yahay malaha wuxuu sheegina malaha haddii ku dhahaan meeshaasi culays badan baa kaasoo fuulaya culays badan baa kaasoo fuulay xanuunkuna way kala daran yihiinoo qof kaa fog iyo qof kuu dhow labadaas xanuunka iyo dhibaatada ay kuu geystaan way kala duwan yihiin midka kuu dhow waxay ka dhigan tahay siduu shaacirka yidhi seef wixii oo qofka uu kuu kala gooyey wadulmu dawilqurba baa layidhi ashaddu madaadatan cala almar'i min darbi alxasaami almuhanadi nacam qaala abulahab marka odayga abulahaba balfiiri dadkii oo dhan buu ka soo baxay adeer buu u yahay wuu ogyahay inuu saadiqulamiin yahay ah wuu soo boodo wuxuu yidhi tabban laka khasaare kugu dhacday buu iyo halaag amaa jamactana noomaada soo kulminin soo ma ah. ilaa lihaada waxaan mooyeen warkaasumaa noogu yeedhay soomo cadaab iska badbaadiyi inaan col loo sheegiba moodayne col iyo cadaab yaa daran cadaabka alle uu asaga ku halaagsami doono kiibuu fududaysanayaayo bashar iyo bini aadam wax uun haddii uun iska celiyo wuxuun laga badbaadi kara ama laga carari karo ayuu marta wax weyn ka dhigayaa cadaabka ilahina waa fudaysanaya waxaasaad noogu yeedhay tabban laka intuu yidhi buu uruq haddana waa booday asagoo qadaas xubnuku sii socdaba aayad quraana laga daba keenay oo si gaara asaga ah u taabatay yaayo eh, kaafiriin iyo muxuuha faasiqiin iyo wax caamaba lagama hadlinin asagii baa si toosa loo taabtay iyo habartii uu qabay oo shariirad ahed ayaduna oo shar badneed oo dacwada isbaara udhigan jirtay oo dhex istaagi jirtay nabiga waddada dhigan jirtay oo qodxa mudmudi jirtay oo xamaalatulxadab la yidhi labadoodaas si gaara ah ayaddu uma qaama waa istaagay oo abulahb intuu hadalka ku hadlay oo duu adeerkiiba kacay kuwa kale adeerkii wuwaa la dayaaci waa la wadadidi ah, wiilkan anigaa dhalay warkiisa ha dhegaysanina haddii lagu yidhahdo intii kale waxaa weeye war abbahadaaba ka lugbixilaada iyo adeerkaabaa lagu dhihi uma qaama waa kacay fa nazalad waxaa soo degtay fii rifaadi samakib haadihi suura tabbad yadaa abi lahabin watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasabani xoolaha isku kibrinaaye iyo wuxuu kasbaday iyo fafaqdiisas wax u tari maysaa layidhi yatabaya daabilahab intuu hoogay labadiisi gacmood khasaareen iyuu asagoo dhan halaagsaba inkaar baa ku dhacday baa lii habartii xamalatulxadarkeed waa kii la raaciye kadaa qara'a sidaasuu aqriya alacmashu ilaa aakhiri suura meesha markaa tabad acmash wuxuu akriyey tabad yada abilahab waqad taba waqad buu akriyey waa middaa markuu leeyahay kadaa qara'a alacmash saasuu akriyey oo waqad ah ilaa akhiri suura ilaa suuradda akhirkeediina waa la dhamaystiray oo suuradda iyadoo waxba ka maqnayn bay hal mar soo degtay naam fii jida xablmasad baa kuku dhamaatay ayb waxadaana abu bakr bin abi shayba wa abu kurayb qaala waxay yihahdeen xadaana abu mucaawiya can acmash bi hada isnaad qaala wuxuu yidhi sacida rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu fuulay oo koray daata yowmin maalin mamaa ka mid a ah, asafa buurti safeed faqaala wuxuu yidhi warcol baa inuu wabaristay ka kacaay binaxwi xadiid abi usaama walam yadkur ma sheegin nuzuul alaaya aayadda soo degitaankeeda waandir cashiirata kal aqrabiin laakiin ruwaaddaa horaa sheegtay saa wey marka ayib waa garan waaye marka reer quraysheed iyo nimankii reer banu haashim iyo abulahab oo nabiga adeerkii ahaa qiimaha rasuulkaa ka dhashay qiimihiisii waa garan waayeen haddii qiimihiisii garan waayeen oo weliba naftiisii ay badbaadin waayeen waxaa gartay niman ka fog oo la yidhaahdo banu qayla aws iyo khasraj ka koobnaa oo yaman ahaa kuwaasaa gacanta u haadiyo oo yidhi annaga noo imow markaasay magaaladoodii waxay noqotay caasimatu lmuslimiin muslimiinta caasimadoodii oo ummaddoo dhan iskugu imaatay oo wax allaale wixii qaniime ah iyo wixii zakaa iyo wixii jizye ah iyo wixii kharaaj ah iyo wixii ah, eh, eh, cushuur ah cushuur allah wii maal ahaa masaadir ilmaaliya lmuslimiin xoolii o dhan iyo wixii cilmi iyo aqoon iyo macrifo ahaa iyo waxyigii wareegay oo madiine kasookorkeeda kasoo da-aya waxaas oo barakadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhan bay gacanta ku dhigeen markay kuwaa nasiib u yeelan waayeen ayagana sandullaa lagu qabtay siddeed sano kadib ayaa gacanta lagu dhigtay iyagoona wax abaala lagu qabin ayaa gacanta lagu dhigay ilaahay cabaadeen oo calaacaleen oo yidhaahdeen wiil wanaagsan baa tahay aana laynin nabigana calayhi salaatu wasalaam faruu ka qaaday wuxuu yidhi tagaa fa antum ulaqaa idhabuu fa antum ulaqaa buu yidhi laa tadriiba calaykum alyowm marka fiir naxariista rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo meeshaay taagan yihiin ayagu baabun wuxuu ku saabsan yahay shafaacati nabiy nabiga calayh salaam shafaacadiisa liabi aalib uu u shafeecay watakfiifi fududeyn canhu ka fududeeyey cadaabka bisababihi watakfiif fududeyn canhu laga fududeeyo bisababihi nabiga sababtiisa iyo shafaacadiisa yaa cadaabkii looga fududeeyey ah, oo waxay ka mid tahay shafaacada khaaska nabiga u ah calayh salaam shafaacadii u horreysay soo sheegnay maxay ahayd soo marray shafaacatlcudma in dadkii meesha iskugu imaadeen nabiga intuu shafeeco la kala qaado faslulqada jannaya naar lou kala dhaqaaqo meesha lagu kala dhaqaaqo shafaacada kalena waa middan oo takfiifu lcadaab min abi aalib qof gaala weeyaan oo naar inuu ka soo baxo janno galo waa ka xaraan ilahay baa ka xarimay khaalidiina fiihaaba dul saaran inuu ku waarayo laakiin gaaladu waa kala gaalsan yihin gaaladu waa kala gaalsan yihiin waa kala naxariis badan yihiin qof walbana qadarkiisii iyo intuu yahay baa la naaraya uma lananzicanna min kulli shiicatin ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya midkii maaragtay cutug cutuwyaha madaxadeeg iyo gaalnimo iyo xumaan ka u sii daran yaa naarta loo sii fogeen oo kuwaaba la yidhi fi daraki alasfali min annaar la gelinaya kuna hadduu xoogow gaalnimada iyo kufigaayo iimaan la-aantuba ku dhacdee uu haddana islaamka badbaadiyo bale islaamka wax u taro waxaa laga yaabaa waxtarkaasi in cadaabka looga fududeeyo cidaab laakiin ilaa ilaa waa gelaya sababtoo ah waa gaal kaafira ilaahay baana subxaana wa tacaala u waajibiyey khuluud naarteeda ku waarayo abu aalib marka nabiga calayhi salaatu wasalaam buu difaaci jiray ah, nabigu difaaci jiray calayhi salaatu wasalaam oo diintaa uu faafinaayo ku garab istaagay laakiin isaga ma qaadanin waa ka oomanaa waxadaanaa cubayd llahi bnu cumar alqawaariiri wa moxamed bin abi bakr muqadami wa maxamed bn cabdilmalik alamawi qaaluu waxay dhaheen xadaana abu cawaanat alwadax ibn cabdillahi alyashkuri can cabdilmalik ibni cumayr waa mutaabaca cabdilmalikgaas ayaa laiskugu imaan soo marray can cabdillaahi ibn xaari ibni nawfalin cabdillaahi ibn xaari ibn nawfal ibn cabdilmualib waay can alcabaas ibni cabdilmualib buu ka warinayaa annahu cabaas qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow hal nafacta abaa aalib abaa aalib ma anfacday bishay wax ma ku anfacday ninkii abu aalib ahaa wax adiga xaggaadaoo dheefoo kaa soo gaadhay oo ku anfacday ma jirta dhimay gaalnimo ku dhintay sax wax ma u tarto fa inahu kaana wuxuu yaxuuduka kii ku difaaca wayaqlabu cadhooda hayraka adiga hayrka oo gaalada dhibaatada kuu geysan rabtay yuu u cadhoon jiray laka adiga daraaddaa buun u cadhoon jiray wax u dhawaadaan la waaye intuu noolaa nabiga sala allah aleh wasalam nabigu wax u dhawaadaan la waaye intuu abu aalib uu noolaa ilaa xataa wuxuu ka doorbiday in banu haashim iyo banu abdimxuu eh, eh, eh, ahaa mualib ay eh, banimualib baan ujeedaan ay go'doomaan oo cunaqabateen intii la saaro ama noo soo dhiiba maxamed haddii kale waxanaga gadan mayno waxanaga guursan mayno ila akhiri sidii bay waxbaa naga guursaneen maxamed inu dhiibi mayno abuaalib bay ku raaceen marka waa ninkaa ku difaaci jira oo adiga dartaa u caroon jire nink markii la maqlo moxamed baa wax la yeelay ama moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa eh, loo goodinayaa ama dil baa la maahanaya intuu caroodu dhihi jira haye anigaa ka sokeeya wax u tartay qaala nabig xuen wuxuu yidhi nacamha waxbaan u taray huwa asagu fii daxdaaxin meel dhay uu ku jiraa min naari naara daxdaax dhay webiga maaragtay iyo biyaha iyo meesha erefka ahe dhayga ahe lugaha iyo cidhbaha muxuua ah, cidhbaha basa qarinaayo kaasaa waxaa la yidhaha daxdaax la yidhahda daxdaax min naar walowlaa ana haddaan aniga ahayn lakaana fi daraki alasfali dabaqa ugu hooseeya min annaari naartu ahaan lahaa oo kuwa munaafiqiinta iyo xunxunkaa la geliyo halkaasu ahaan lahaa ila naartu waa darakaat jannaduna waa darajaad jannadu waa darajooyin isdul saarno kor u socota naartuna waa darakaad iyo abaaq iyo dabaq hoose u socda hoos ana garow hoos u socota midba midka ka xun bay kasii hooseysa kasii xunta marka wuxuu yidhi meel irifkaha la istaajiyey intaa lugaha iyo reesmagaadhada iyo cirbaha intaa unbaa dhuxul daba loo lagu istaajiyey ah, intaasaa laga cadaabaya kuwii kale ee gaalada ahaana naarti baa la mafuursiinaya oo kulamaa nadijad kuwa ku dhacaysa weeyaan jidku baaba'aya haddana markaasaa la cusboonaysiinaya xadaanaa ibn abi cumar ibn abi cumar maxamed ibnu yaxya moxamed ibnu yaxya ibn abi cumar aadani alcadani qaala xadaanaa sufyaan athawri can cabdilmalik ibni cumayr can cabdillahi ibn xaarif qaala samictu ama ibn uyayn karta samictu alcabaas baa maqlay ibnu cabdilmualib oo yaquulu leh qultu waxaan idhi yaa rasuula rasuul allow ina abaa aalib adeerkaa abu aalib kaana wuxuu yaxuuduka kii difaaca wayansuruka kuu gargaara fahal nafacahu dalika wax mau tartay nasrigii iyo gargaarkii garubisaagaada wax mau tartay mise asaga iyo ku dhibi jiray waa isku meel qaala wuxuu maya ee nacam waxbay u tartay nasrigii iyo gargaarkii iyo difaacii wajadtuhu waxaan helay fii khamaraatin mool asagoo ku jira min annaari naarta fa waan ka soo saaray ilaa daxdaaxin meel dhay ahoo irif aan keenay <coughs> ayuu nabi sal alla alay slam waa shafaaca marka khaas ku ah weeyaan asagaasi khaas ku tahay Ah. fama tanfacum shafaacat shaaficiin ayaa laga soo istinooday laga soo reebay shafaacada isagoo abu aalib ayaa laga soo reebay cumuumkaas waxadaanii moxamed bnu xaatimi qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can sufyaan qaala xadaanii cabdilmalik bnu cumayrin qaala xadaanii cabdullaahi bnu xariin qaala akhbarana cabaas ibn cabdilmualib xaa waxadaana abu bakr bn abi shaybata wasmahu cabdullaahi bnu moxamed alcabsi qaala xadaana wakiic bnu jaraax ibnu maliix araasi can sufyaan athawri bihada isnaadi can nabiy binaxwi xadii abi cawaana abu cawaana xadiikiisii abu cawaana marka sanadka hore ninka ka warinaaye ee abu cawaanaha wuxuu ka warinaya cabdilmalik buu ka warinaya ibnu cumayr haddana cabdilmalik ibnu cumayr waxaa ka warinaya ninkii layihaha sufyaan halkaa way mutaabacadu waxadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana leyt bnu sacdin can ibn haadi yaziid bn cabdilaahi ibn haadi can cabdilaahi ibni khabaabin ibn carat can abi saciidin alkhudriy cabdullaahi ibnu khabaab ibnu carad waa ninkii khawaarijta ay dileen islaamuu watay oo xaamilaheedna caloosha ka soo rideen cabdullaahi ah, ibnu khabaab intay dileen iyo islaantiisi mawlaheedna caloosha ka soo rideen oy dileen oo dheheen isagana ururka ku jira xataa waa gaal andillo markaase waxay soo mareen beer niman gaala ay leeyihiin markaase waxay dhaheen dimatu rasuulillaahi dimadii rasuulkay ku jiraan iyo cahdigii nabiga hu dhowaanin muslimiintana waa dooxayaan gaaladana way ka tagayaan sifada lagu yaqaano way khawaarij agga muslimiinta maku soo jeedaan kanaa gaala iyo ka dhiiggiisa alla banaysto iyo waxaa maku jeedaan mxuuaa gaaladii dhabtaheedna lagu kari maayo xaggeena inay aadaan can abi saciidin alkhudriy ana rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam dukira cindahu agtiisa waxaa lagu sheegay camuhu nabiga adeerkiibaa baa lasoo hadalqaaday abu aalib ahaa oo la yidhi ninka asaga ah wax ma u tartay gargaarkii uu ku gargaari jiray faqaala nabigu wuxuu yidhi lacallahu waxa xaqiiqo dhaba tanfacahu inay anfacdo shafaacati shafaacadeeda yowma alqiyama maalinta qiyaama fayujcal la yeelo fii daxdaaxin min aliri fahom min naari naara oo dhay ah yabluqu ay gaarayso naartaasi kacbayi labadiisa cirhbood yaqlii waxaa huri deeno oo shubaalini midhu dabka asaga ah ee lugaha laga saaray dimaaquhu maskaxdiisaa shubaalin nacuudu billahi min annaar bal naartan fiiri siday u kulushahay intii cidhbaha iyo raysmagaadada loo saaro dabkii yay maskaxdu shubaalinaysaa maskaxda shubaalin hadday musdax shubaalaysay intii ka sokaysay ka waran ee wadana lahaa ee beer lahaa ee calool lahaa ka waran baabu wuxuu ku saabsan yahay ahwani ahli naar naarka kuwa ugu fudud cadaaban cadaabka oo waxaa jirata ahwanu ahlunaar iyo kuwa maarata ashaddu ahlunaar kuwa cadaabka ku daran iyo kuwa ku fudud iyadoo oo gidda ay cadaaban yihiin oo xanuun iyo dhibaato ay u dhan tahay xaddaana abubakr bin abi shaybata qaala xaddaana yaxya bin abi bukayr qaala xadaana zuhayr bn muxamedin can suhayr bn abi saalixin an nucmaan bn abi xayaash can abi saciidin alkhudriyi sacad bn malik radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalama qaal ina adnaa ahli الnaar ehlu naarka midka ugu yar oo ugu yar cadaaban xagga cadaabka yantacilu wuxuu xidhanayaa binaclayn laba kabo oo min naari naar intaa kabta laga xidho intaasaa naarta iyo u joogtaa yaklii waxaa huri oo shubaalini dimaaquhu maskaxdiisa min xaraarati naclayhi kabaha uu qabo kuleelkooda waa kaba naar ah maskaxdii baa buraysa walciyaadu billah وxadثna abu bkr بن abi shayba qal xadثna cafan بn mslm qal xadثna xmad بن سلمة qal xadثna haabit بn asلم الbunani can abi cثman الnahdi cabdiرaحman بn mil can iبn cabasi radي الlah canهuma ana rasuul الlahi salى الlaه عlيه وsلم qaal ahwaanu ahli الnaar ahlunaarka kuwa ugu fudud cadaaban cadaab abu aalib weeye wa huwa asagaasi muntacilun wuxuu xidhan yahay binaclayn laba kabood yaqlii waxaa huri minhumaa labadii kabood uu qabo xaggooda oo naara dimaaqa maskaxdiisa huraysa oo maskaxdiibaa karaysa oo buraysa auudu ah, bilah waxadaana moxamed bn muana wbashaar walafd lmuana qaala waxay dhaheen xadaana moxamed bnu jacfar qaala xadaana shacb bnu xajaajin qaala samictu aba isxaaqin yaquul aba isxaaq sabi camr bn cabdillahi hamadani yaquul asagoo samictu nucmaan bnu bashiir baan maqlay nucmaan bnu bashiir bnu sacd radia allahu canhuma saxaabiyu bnu saxaabi min siqaari saxaaba buu ahaa awal mawluudin lilansaari bacda alhijra hijrada kadib ansaaru rasuulillahi mi u dhashay waxa u horeeya nucmaan bin bashiir xadiidkii mashhuurkahaa u warinayay waad garanaysaan muxuu ah alxalaalu bayinun waalxaraamu bayinun yakdubu waxaan maqlay nucmaan oo khudbaynayo wahuwa yaquulu leh samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam baan maqlo yaquulu leh ina ahwala ahli nnaar ahlu waxaa oogu fudud cadaaban cadaab yowma alqiyaama la rajulun abu aalib weeyaane waa nin tuudacu la dejin fii akmasi qadamayhi labadiisa gamood raysmagaadhadooda qofka markuu asagoo cagacad oo kabala-aana uu meel ku istaago lugtiisa ma sinna lugta ma sinna meel waxaa jirta rayska iyo bacaadka iyo caradu ayna gaadhaynin oo asagoo qofka kabala'aan hadduu dhulka ku istaago inta ku sawirmaysa dhulka waad aragtay meel baa iska qalaalan marka meeshaa lugta ka qalaalan ee rayska iyo waxba ayna gaarin meeshii baa dhuxul kuusanoo gaadhaysa loo dajinaya loo dhajinaya iyo kaba naar ah jamrataan yaqlii minhumaa xaggooda waxaa huraya oo shubaalinaya dimaaqu maskadiisi maskaxda buraysa qal xadana abu bakr bn abi shayba qala xadana abu usama xamaad bn usama can acmash sulayman can abi isxaaq الsabeci can nucmaan bn bashiir nucmaan ibnu bashiir ibnu sacd wa ummuhu camra binti rawaaxa hooyadiisna camra binti rawaaxa wey cabdullahi bn rawaxa wey lama ahayn marka nucmaan waxaa abto u ah saxaabigii shaaciru rasuuli illaahi ee cabdullahi bn rawaxa ah khallu bani lkufaari can sabiilihi dhihi jiray maalintii cumrat اlqada mxuu ahaa u banaaya nabiga dhihi jira halluu bani kufaari can sabiilihi nacam qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sala allah alay slam ba wuxuu yidhi ina ahwana ahli naar ahlunaarka midka ugu fudla cadaaban man waa qof lahu naclaani laba kaba leh wa shiraakaani iyo laba yeelmo shiraagu waa indhalfareedka iyo meesha yeelmada farta laga geliyo oo yuu leeyahay min naarin naar ka samaysan yaqlii minhumaa waxaa huraya xaggooda dibaaqu maskaxdiisaa huraysa kamaa yaqli lmirjalu dheriga siduu u shumaaliyo kale mirjal waa dheri nuxaas laga sameeyey oo markii wax lagu rido wax yar kadibba shumaalinta dabka u nugul markaas buu shumaalinaya oo wixii lagu ridayna uu karaya maa yara oo ma arka ninkaas sidaasa ana ah, axaddan qof inuu jiro ashaddu ka daran minhu xaggiisa cadaaban cadaab qof ka cadaar kulo inuu jiro umalayn maayo wa inahu asagaana xaqiiqadu waxay tahay laahwanhum aw ufudu cadaaban cadaab wuxuu le wax iga cadaab kulba male kuwaa mukhuuranaya naarta lagu dhex tuuraya oo addarakulasil ku jira oo cadaabkii uu murxiyey o eber ka dhigay asagaasaana isku arkay inuu cadaabka ugu cadaab kulu yahay isku arkaa kii jannada la geliyey ee ugu dambeeyeyna qofka ugu nicmo badan inuu yahay buu isku arkaa waa sidaa marka cadaabka iyo jannadu jannada qofkii hal mar la tiimbiyaa wax allaala wixii xanuunaha o dhan iyo wixii cadaab uu soo maray iyo wixii dhibaato o dhanba waa iloobaya qofkii naar ku jirase wax nicmo e uu xasuusani iyo wax barwaaqaa weligaa nicmo ma maya buleeya nimo ma arkay weligaa ima soo marin buu leehay baabudaliili daliilka ah calaa anna man maata qofkii ku dhinta camalkufri gaalnimo laa yanfachu camaluna camal waxu tarayni qofkii gaalnimo ku dhinta camal saalixa ah oo layimid waxba u tari mayso oo ah. janno ku geli mahayo xadaanii abu bakr bn abi shayba qaal xadaanaa xafsu bnu kiyaad can daawuud daawuud ibn abi hindin can ishacbiyi camr bn sharaxiil can masruuq ibn ajdacin abu caaisha can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tiri qultu waxaana yaa rasuula allah ibnu judcaan ninka la yidhaahdo cabdullaahi bnu judcaan ataymi banu taym qaraabatu caaisha caaisha qoyskoodaba wey ninkaasay weydiinaysaa oo adeer ugu qumanaa qaraabadooda ahaa yay leedahay nabi calayhi salaatu walasalaam waxaa ka dhaho yaa rasuulallah ibnu judcaan ninkaa ina judcaana cabdullaahi ibnu judcaan ataymi kaana wuxuu ahaa fi ljaahiliyati jaahiliyadii islaamka ka hor wuxuu ahaan jiray yasilu raxima qaraabada ka xiriiriya taasuu caan ku ahaa wayudcimu lmiskiina miskiinka iyo masaakiinta loo jeeda oo idileh waa quudin jiray ixsaan iyo biri weyn weyn markuu nabiga la weydiiyey islaam khayr tucimu acaam buu buuyi wa tuqri'u salaam calaa man carafta wa calaa man lam tacrif silaturaxmna waad garanaysaa waxa lagu sheegay oo wanaag ah ee adduunkaba lagu helaayo cumru dheer iyo irsaaqadoo ku waasax noqota yucimu ninkaa qaraabadana waa xiriirin jiray masaakiintana waa quudin jiray jaahiliyada islaamka ka hor sidii buuna ku dhintay sawar islaamin fahal daaka arrinkaasi naaficahu ma anfacaya wax mau tari qaal nabi wuxuu yihi laa yanfacahu ma anfacayo innahu ibnu jadcaan lam yaqul muuna dhihin yowman hal maalin ah rabbi ikfir lii ilaahu ii dhaaf khatiyatii dembigayga yowmaddiin maalinta aakhiro weligii afkiisa ma soo marinin gaal buu marka ahaa aan yowmuddiin aaminsanayn oon aakhiro aaminsanayn rabbi iyo rubuubiyadiisa iyo tadbiirka iyo koonkan iyo khalqigan uu alla abuuray maamulayana rubuubiyadaa muunan aaminin hadduunan aaminina wixii rubuubiyada ka laasimayo uluhiye iyo alla caabud ah aw ikfirlii inuu dhaho oo ilaahay uu caabudo ila adducaau huwalcibaada taasna waa laga waayey marka laa rububiyatin aamana wala luluhiyati camila wala diina yowma alqiyaama walaakhira aamana inta midna muuna rumaynin gaafxunoo dhintay buu ahaa samafalkiisi uu samaynayey adduunka caafimaad iyo magac wanaagsan iyo ha ku helo laakiin aakhira qof aan muumin ahayn waxba ugama horray waxaa la yidhi ninkan isagaa wuxuu ahaa nin dadka la yidhaahdo saaqidka ah tuug buu ahaa sacluug ah oo qaadqaado ah markaasaa markuu wax qaado oo wax qaaday oo wax qaaday oo aabbihii u olole oo kululaaday oo qaraabadii iyo reerkii say biyo iyo markuu bixinayeen ay ku ololeen ayaa la dayriyey dayrataa ka bax reerka waa iska duurgalo wuxuu yidhi intuu isciilay buuraha mako iskaga bakti meel qorrafuu raadsaday bumbuur salkeeda halkan wuxuu yidhi iskaga dhimo hadduu halkii arkayba wuxuu arkay alaab macdan ah oo nimankii reer jurham ay meesha ku xabaaleen dad ay ku xabaali jireen oo dahabkoodii iyo waxay haysteen oo dhan lagu xabaalay ayuu meesha buu gacanta ku dhigay wixii buu soo qaalay aabbihi buu iskaga sabeer xidhay reerkii qaraabadii buu u qaybiyo waabaa la soo dhowaystay reerkii buu madax ku noqday quraysh saadaata quraysh buu ku darwaday markaa raashinkuu sameeyey yuu karin jiray masaakiinta dherigiisa iyo mxuu ahaa digsiga iyo xeedhadiisu neefka geela qofka saaran baa kor ka cuni jiray kor ka daaqi jiray isoo ratiisi saaran buu aar kor ka darsan yani intuu leegyahay xeedhada uu sameeyey yani geel dhan bu intuu buuxini oo xeedho weya ka cuna laga cuntayn jira wixii oo dhan haddana gaalnimo iyo kufriga ku dhintay rabbi ikfir lii khai'atii ilan insaanku waa khataa waa gafe waa dambaale in markaa uu yidhahdo rabbi ikfir lii yowma ddiin muuna weligii dhihin baa layidhi waa ducaa cajiiba ducadan marka waxaa laga qaada ducadan in la badiyo rabbi kfir lii khatii'atii yowma ddiin waxaa la mida ah ducada kale ee saxiixa ku sugan nabigu uu yidhi rabbi qinii cadaabaka yowma tabcau cibaadaka rabbi qinii cadaabaka yowma tabcau cibaadaka ilaahayow cadaabkaada iga badbaadi maalinta aad addoommahaada soo saari doonto ah, tawasul wey ilaahay asmaadiisa lagu tawasulaayo oo lagu dhowaanayo oo lagu baryaayo subxaana baabu muwaalaati lmu'miniin mu'miniinta muwaalaadkooda inay isxiriiriyaan oy naasir iyo gargaar iyo maxabo iyo mawaddo iyo jaceyl isku hayaan adilla ay isku noqdaan wa muqaatacati hayrihim hayrkooda oo gaalada ana ay gooyaan walbaraa'ati minhum ay beri ka noqdaan muqaaaca masalat alxubbi jaceylka iyo mawaddada iyo muxuu ahaa qalbi furaanta waxaasoo dhan shaqo kuma laha gaal inaad u yeelato inaad gaal u dhowlo caddayso jeclaatood mawaddo qalbigaada u galo sax maa qaar baa waxay ku leeyihiin gaaladaa ka fiican muslimiinta gaaladaa muslimiinta ka fiican markay shaqada iyo ka hadlayaan qof muslimaba shaqada shaqadiis shaqaalihiisa kuma jiraba gaalo unbuu raadsan warwaase gaaladaa ka fiican masaladaa khatarteeday leedahay ilahina wuxuu leey wala cabdun mu'minun khayrun min mushrikin walow acjabakum ah walaamatu muumina khayru min mushrikati walow acjabatkum gaal addoon muminaha ka khayr badan gaal haba ku cajab geliye marka uu danihiisa fushanayo oo shaqadiisa ilaashanayo oo in uu maaragtay waxba uunan helayn oo baktinaayo uu arko oo dantiisa uu raadsanayo ama muslimiinta uu iska gadaayo inaad caqiide u fahanto inay sidaaba yihiin oy caqiide ka tahay oo iimaan ka tahay oy fiican ka tahay inaad u fahanto sax maa tuga wey fursad hadday ka helaan xoolo muslim waa fursad fursad buu tahay qof hooyadii u ducaysayn baa xoolo meel ka hela waa dhacaya waa qarsanaya waad aragtayna waxaas waa macallin ah kuwa shaqooyinka qabanaya shaquu ku hayaa afka ku macaanayn maantao dhanna wuxuu gurayaa alaabtaadii ayuu xasaysanaya oo guranaya dhibaatadii geysanaya waad aragta marka waxaa weeyaan inahum laa aymaana lahum ilahi wax dhaar ah iyo cahdi ah oo ballana oo leeyihin ma jirto guud ahaan marka laga hadlayo wey haba isla dhaabaanay laakiin markii muqaaramo ay timaado muslim iyo gaal mumin iyo gaal inaad isku dhawaysa maba ahaba maba ahaba kaa muminkaa inta fiican baa badan muminiinta ammaanada ilaalinaya ka xumaadayna faasiq halaabay wey oo u baahan isagana in la waaniyo oo la edbiyo ayib qaala marka qofka muminka ah ee wanaagsan wala taama ayaad weli u noqonaysaa gargaarkiisa wala taama wey kan maaratay muminka eh laakiin faasiqa ahana waxaad walaa u yeelanaysaa qadri iimaanihi baad ku jeclaan oo ku soo dhawaysan oo kaaga dhaweeya gaal oo soo dhawaysan muslim weeye muwaxid oo tukanaya cuntada kula cuni inta fisqiga iyo xumaanta ahna waa ku naci oo dhaadhaafi baad leedahay sigaarkaada iyo tubaakadaada iyo urkaada yaad leedahay oo ilahay ka cabso yaad ku ammaani maysa kuna jeclan maysa inta fiicni iyo tawxiid iyo salaadahana waad kusoo dhaweyn oo safkaas la gelaysaa amaa midka saddexaad waa gaalkii ka asaga muqaaaca ah, albaraa marka masalat اxub fi اlah wاlbqd fi اllah waa masalo cajiiba oo min awhaqa cura اliimaan iimaanka meesha xarkiisa ugu adag bay ka mid tahay masalada in la xaqiijiya waa muhim oo qofka muminkae alla aaminsan iyo qofka gaalka alla diiday najcalu lmuslimiina kalmujrimiin muslim iyo mujrim ilaahay ma simin ismidna ma aha isku sina loogu hambaabici maayo loogu soo dhowaan maayo in la suurgala ma aha oo gaarada iyo xumaantooda sida loola dhaqmaayo la suur galo oo caadiba loo maleeyo isaga oo xaaraam iyo xalaal ay isku mid tahay macsiyo iyo kufri intaba ay dabaalanaya deena qof caadiya ah intaad u malayso maxabaya jaceyl iyo ku dhowaansho kadib deena wixiisii aad shabahdo man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qofka uu kusoo dhaco ninkii qola shabahayo uu ka mid yahay tanaa kuu taala marka ah. waman yatawalahu minkum fainahu minhum qofkii weli ka dhigto maxabaya jeceel qalbigiisa ayuu ka mid yahay waxaan ku jirin masalatu albir waalqist in cadaalad loo sameeyo ixsaan iyo salafo loo sameeyo beyc iyo shiro iyo mucaamalo iyo jiiraan wixii markaas loo qaban kara ee mucaamalo wanaag daahirka loo sameeyo <clears throat> taasana waa masalana la amray kol hadduunan ahayn mid cadow diintaada dagaal ku haya duunyadaada iyo gurigaadina kaa saaraya hadduunan ahayn marka masaaishaasi way kala duwan tahay masalat lwalaa walbaraa iyo masalat albiri waliqsaad cadaalada iyo daahirka mucaamalada wanaagsan u muujinayso iyo maxabada qalbiga way kala duwan tahay oo markay simaan isaga iyo qof muslima aad kala doorashadeeda marka laga hadlaayo xadaanii axmed bnu xambal ashaybaani imaamu ahli sunna abu cabdillaah qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucab bnu xajaaj بن ismaaciil bn abi khaalidin can qaysin can camr bn caas qaala samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allah aleh wasalam nabiga oo yaquulu leh nabiga calayh salaam baan maqlay jihaaran asagoo la jahraya hayra sirin aan siraysanayn wax qarin la yidhahdana ku jirno bannaanka la taagan yaquulu leh alaa hooyay tambiih wey waxaa baraaruga oo ina aala abi yani fulaana ree aali fulaan nimanka la yidhaahdo laysuu lii iima aha biwliyaa owliye iima aha aniga gargaar iyo gacal iima aha inamaa weliyii weligaygu allahu ilaahay weeye wa saalixu lmuminiina iyo muslimiinta muminiinta kuwada suuban inamaa waliyukum allah warasuuluh wladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayuutuuna azakaata wahum raakicuun wakuwaa kuwa muminiinta ah kuwaas wey weligaada iyo naasirkaada ilaahana tuso baabu wuxuu ku saabsanya addaliil daliilka ku soo arooray calaa dukuuli dawaa'ifin dawaa'ifin kooxo inay gelayaan min almuslimiina ka mid aljanna koox muslimiinta kamid inay jannada geli bikayri xisaabin xisaab la'aan walaa cadaabin cadaab la'aan jannada gelideeda kuwaa saabiqiin ah. fa minhum saabiqun fi lkhayraat baa ka mid ah, ah muqarabiin baa la yihahdaa xisaab la'aan bay jannada geli xadaana cabdiraxmaan binu salaam ibn cubaydillaahi aljumaxi xadaana rabiic yacni ibnu muslim can moxamed bn ziyaad can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana nabiya sala allah aleh wasalam qaala wuxuu yidhi yadkhulu min ummatii ummadayda waxaa geli aljannata jannada sabcuuna alfan toddobaatan kun biqayri xisaab xisaab la'aan bay gelaya ah, xisaab la'aan bay jannada geli toddobaatan kun faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah udcu llaha ilaahay ii bari an yajcalanii minhum in igu daro qaala nabiga wuxuu yidhi allahuma ajcalhu minhu ilahu ku dar allahuma ajcalnaa minhu ilahu annagana nagu dar bifadlika camalkaanaa kuba heli mayne camal aan la nimid kuba gaari mayne raxmaddaada ilaahu nagu gaadhsii allahuma ajcalhum minhum buu yidhi uma qaama aakharu ku kalaa kacay faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah udcu llaha ilaahay ii bara yajcalanii minhum iigu daro qaala sabaqaka biha waxaa kaaga hormaray cukaashatu marka waa la sheegay ninkaas cukaasho wey cukaasha ibnu muxsan cukaasha ibnu muxsin radia allahu canhu yaa kaa hormaray baa la yidhi marka asxaabu alhimam alcaaliya la yidhahdaa qofka fursadda iyo himada caali inuu mar baan ahaado fursadda ka faa'idaystaa la baayi markuu ninkaas nabiga af ka soo bixinaayo hadalkaasba ilaahay ii bari isagii ah, baa loo baryay kii kalaa yidhi anna ilaahay ii bari baa laga hormaray maxaa yeele albaab furmay buu noqon in albaabkii uu furmo oo wixii markaas qarsoonaa ee dadka ilaahay ugu talagalee qarsoon himo caaliya qofkii u horeeya ilaahay loo baryahayna halkaa qof baa lagu talagalay inay qof walbaba deen uu si fudud iskaga baryootamo oo u helo waalid waxay nagu dhalinaysaa marka in wixii wanaag iyo khayr iyo horumar iyo fiicni oo qofka maslaxadiisaa ah inuu mar walbaba xilligeeda iyo munaasabadeeda iyo waktigeeda uu ku dadaalo laakiin haddii lagu yidhaahdo waa daahday waa daahday amrin dambuun adoo socda intaad imaato u yihah waa lagu kala baxay iyo waa daahday iyo maxaad u imaan weyday shalayto arrimahaasoo dhan sax maa وxadثna محamed بن baشhاaر بن dاr qال xadثna محamed بن jaعفر qال xadثna شعبة هو بن حajاaج qال samictu محamed بن زiyاad qال samictu abا هurayرة yquuل samictu رasuul الlahi صل sلم yquل bmثل xadيiث الربيع xadثna xrmلة بن yaحyى أخbarna بن وهبin qال أخbarna يuنس عن بن شهاaب qال xadثnii سacيid بن مصyب أن abا هurayرةa xadثa qaala wuxuu yihi samictu rasuul الlahi baa maqlay salى الlaه عليه وsلم yquulu leh ydkulu min umatي ummadayda waxaa geli doonaa zumraة koox ka mid ah ayaa waxay geli doonaan jannada hum ayagu sabcuuna alfan toddobaatan kun ah yaa jannada geli tudii'u waxaa ifayso nuuri wujuuhum wejiyaalkooda idaa'at alqamari dayaxa nuurkiisa leylata albadri afari tobnaadka ah xisaab laan bay ku gelayaan qaala abu hurayra wuxuu yidhi faqaama cukaasha binu muxsin baa istaaga alashadi yarfacu namiratan calayhi qayd yar oo uu lahaa isagoo babinaya yarfacu kor u qaadaya yacni markiiba waxaad arkaysaa maradiisi halka taal intuu la booday ayuu nabig alay slam u istaagay xaggiisa yarfacu wuxuu kor u qaaday namiratan calayhi qayd yaroo korka u saaraa intuu la booday ayuu wuxuu yidhi nabi allow faqaala yaa rasuul allah udcullaha ilaahay ii balay wajcalanii minhu waa qof diyaar oo arrintaa uu nabiga ku hadlay baa dirba wadnihiisa taabatay dadkaa jannada geli xisaab la'aan markaasuu isxajin waayey faqaala rasuullah sal slam wuxuu yidhi allahuma ajcalhu minhum ilahu ku dar ducadii nabiga waa la aqbaray wuxuu ka mid dadka jannada gelaya loo bishaareeyey weliba toddobaatanka xisaab la'aanta ku jira abkaasha uma qaama rajulu min alansaar nin reer ansaarada haddana kacay faqaala yaa rasuul allah udcullaha ilahi ii bara an yajcalani minhum in ugu darana faqaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yihi sabaqaka biha ukaash ukaasha kaa hormaray ah. qofku u horreeyey baa uun iska lahaa yaan inaan u duceeyo ama la ii ogolaaday marka waa lagaa hormaray qof unbaa jaaniska iyo fursaddaa la ii siiyey waxadaanii xarmara bn yaxya xadaana cabdullahi bn waabin akbarni xaywa bnu shurayxin qaal xadaana abu yuunus can abi hurayra ana rasuula lahi sal l slam qaal yadkhulu ljannata waxaa jannada geli min ummatii sabcuuna alfa toddobaatan kun baa geli zumra koox weeye zumratun waaxidatun minhum zumratun jamaaco oo waaxidatun keliya oo minhum toddobaatanka ka mida koox koox weeye kooxda koox ka mida calaa suurati alqamari dayax suuradii bay leeyihiin nuurkooda si dayaxoo kale wey xaddaana yaxya bnu khlf ilbahili qaala xaddaana muctamar ibnu sulayman can hishaam ibnu xasaan can muxamedin yani ibnu siriin maxamed ibnu siriin qaala wuxuu yidhi xaddaanii cimraan cimraan ibnu xuseyn radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala nabiyullaahi nabiga ilaahay baa wuxuu yidhi calayhi salaam yadkhulu ljannata jannada waxaa geli min ummatii sabcuuna alfan toddobaatan kun biqayri xisaab xisaablaam geli doonaan qaaluu waxay dhaheen saxaabadu waman hum yaa rasuul allah waa kuwa kuwaas qaal hum aladiina waa kuwa laa yaktawuuna aan isgubin walaa yastarquuna aan isku aan tufi dalbin wa rabbihim rabbigooda yatawakaluuna tala saarta soo maarti arrimaha marka isgubitaanka laa yaktawuun nabiga wuxuu sheegay inay ka mid tahay anwaacu ibi waxyaaba laisku daaweeyo isagaaba gubay sacad binu mucaad buu nabiga gubay calayh salaatu wasalaam dabka waa aakhiru cilaaj waxaa ugu dambeeya laisku daaweeyo wey maxaa yee isagaaba dhaawac ahoo xanuun iyo dhaawac gaaru wataa qolo marka waxaa jirtaa aan isgubaynin xanuun markuu qabto laa yastarquun tufidna ma dalbaan oo kaaneen ugu tufa iyo ma dhahaan wacalaa rabbihim rabbigoodna yatawakaluun way tala saartaan intan dambe wey ujeeddadu marka tawakulka iyo tala saarashadu ayay waxay ku qancaan oo ay ku raadli noqdaan wixii masaa'ib iyo dhibaato oo ku dhaca ayayna maaragtay la sheeganin oo ay ku sabraan ilaahayna way ictimaadaanoo way tala saartaan faqaama macnaheedu marka ma aha in laistufi dalbo in xaaraan ay tahay ma aha isgubidduna xaaraan weeye ma aha macnaheedu ee darajadaasi qolada leh ee ka koraysa qoladaasi asbaabta iskala yimid u bannaan kuwa aan la imaanin oo tawakulkooda heerka uu gaaray unbaa lagu tilmaamaya faqaama cukaashaa istaagay faqaal udcu llaha ilaahay ii bari an yajcalanii minhu in igu daro qaala anta minhum waad ku jirtaa intuu ilahay u baryey buu nabiga calayh salaam aqbalkiisina ogaaday qaala faqaama rajulu nin baa istaagay kale faqaala yaa nabiy allah udcu llaha ilahay ii bari an yajcalanii minhu in igu daro qaala sabaqaka biha cukaasha cukaasha bin xuseen baa kaaga hormaray qaala xadaanii zuhayr bnu xarbi maal bay noqotay iyo tusaale iyo mahmaah sabaqaka biha cukaasha qala xadaanii zuhayr bnu xarbi qala xadaana cabdsamad bn cabdilwariثin qala xadaana xaaji bn cumar bin abu khushaynata athaqafi qala xadaana xakam bn acraj can cimraan bni xusein radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaala nabig wuxuu yidhi yadkhulu janata jannada waxaa geli min ummatii sabcuuna alfan toddobaatan kun bigayri xisaab xisaab la'aan qaaluu waxay dheheen man hum ya rasuul allah rasuul allah waa kuwa tilmaantay leeyihiin qaal hum aladiina waa kuwa laa yastarquuna an tufis dalbin oo igu tufa aan dhihin walaa yatatayaruuna aan baasaysanin tadayur oo iyagoo socoto ahoo meel socda shimbir baan aragnay oo xaggaasuu u buubay iyo codkaasuu ku dhawaaqay waxaasoo dhanba danahooda kama reebaan waxay og yihiin qadarka ilaahay waxaba inuu ku socdo shimbir uuna waxba keenaynin waa shimbiraha tadayurka marka hore halkaasay ka bilaabatay markii dambena tadayurku wuxuu u gudbay in sawd aswaada la baasaysto oo hadal baan maqlay hadalkaas marka hadal xun weeyaan deen baasaysi ama la baasaysto muxuu ahaa maalmo iyo bilo la baasaysto bisha safar oo kale iyo arbaco waxaasaa jirta iyo waxyaalahaas la baasaysto iyo haddana warka dayirku u ballaadhay marka hore min adayr shimbiruhuayuu ka soo jeeday shimbir hebel baa ciday shimir hebel baa guriga soo fuushay gumays baa jirta muxuuha kuwa halkan istaagay oo geedka waxaasay daba socon jireen taas marka markii dambana wax allaala wixii baasays oo dhan waxaa ka soo horjeeda tadayurka waxaa la yidhahdaa tafaa'ul oo eray wanaagsan oo saadsaso ood rajo wanaagsan ilaahay ka qabto kaayada waa fiican tahay ama qof magaciisa fiicanood maqashay ama hadal wanaagsan dhagtaada ku dhacay waxaayaalaha iyagaa tafaa'ul fiican inaad tirado waa iswaafaqday qadarkii ilaahay raja ka qabaa suhayl ibnu camar ninkii la dhihi jiray markuu nabiga calayhi salaam u imaaday cumratulxudaybiya oo gaaladii u imaanaysay hadba qolaa ilaahay war aan soo fiirina bal ninkan aad u diideen kacbadii iyo cumradii inuu dagaal u diyaarsan yahay iyo ujeedadiisa dadba nin baa imaanaya nabiga waa tacliiqinaya qaar buu wuxuu ku tilmaamay dad xurmeeya eh, eh, hadiyada qalaa'ida iyo budniga iyo hadiyada iyo shacaairta xoolaha xaramka inay yihiin ayuu ku maaragtay eh, tilmaamay markaasu wuxuu yidhi ka horgeeya geeli oo calaamadii hadiyada wata bal inuu waxoogo qalbigiisa jilco oo uu nimankii sidii noqotay oo nimankaa niman dagaal u socdo maaha nimankaa haka reebina buu la tegey nin kaleo isagana wuxuu yidhi nabiga alay slam uu yidhi baa jirtay waa nin xun uu yidhi baa jiray rasuulka calayh salaam suhayl bin cmar markuu yimid muxuu ku yidhi sahula alamar ah, suhayl baa noo yimid hadda amarkii waa sahlanaaday ah, kaalay buu yidhaha wax kala qoranoo heshiisba markiiba la galay oo arrintii sidiiba ku fududatay waxaan ogaa ee futuux iyo khayr ahaa ayaa lagu helay heshiiskii uu nabiga la galay kufaaru quraysh in fursad loo helay dacwadii iyo isdhexgalkii iyo in gaaladii kale een quraysh ahayn loo gacan banaanaaday marka dambe guushii wixiioo muslimiintu qima malayaan gaaladii oo ballanta ka baxday reer maka ayaa si fudud loo qabtay shaahid waxaa weeyaan tadayurka walaa yaktawuun isma gubaan waa calaa rabbihim yatawakaluun ilahay bay tala saartaan xadaana qutayba bnu saciidi qaala xadaana cabdاlcaziiz yacni ibn abi xaazimin can abi xaazim salama can sahl ibni sacdin isaadiy <coughs> ana rasuula allah qaala nabiga calayh salam wuxuu yidhi layadkhulanna waxaa geli doona aljannata jannada min ummati sabcuuna alfa toddobaatan kun aw sabcumiata alf toddoba boqolo kun an laa yadribow abu xaasim baan ogeen ayuhumaa labadaa eray midkii qaala uu yidhi nabiga oo uu ka wariyey sahal bnu sacd mutamaasikuun dadkaa jannada galaya oo dad ishaysta oo aakhidun bacdun bacd mar walba marka kaleu gacanta haystaa garbay is haystaan oo gacmahay haystaan oo mushaaxayaan isdaba socod ma jirto laa yadkhulu awaluhum ka u horreeya ma gelaayo xataa yadkhula ilaa uu ka soo galo aakhiruhum ka u dambeeya macnaha awal iyo aakhir ma kala way wada socdaana saf bay ku galayaan albaabkii weynaa ee misraacaynkiisa bayna makata waa waa mxuu ahaa waxims ama mxuu aha wabasra wabusra wabusra ama bayna makata wahajar albaabkaasa laga gelaya wujuuhum wejiyaalkooda calaa suurati alqamari dayax bay lamidihi suuradiisa leylat albadr afariy tobnaada qaala xadaana saciid bn mansuur qaala xadaana hushaym bn bashiir alwaasidi akhbarana xuseyn bn cabdiraxmaan qaal kuntu waxaan ahaa cinda saciid bni jubayr baan fadhiyey faqaala ayukum kiinebaa ra'a alkawkaba saciid bnu jubayr yaa dadkii la fadhiya weydiinaya ayukum kiinebaa ra'a alkawkaba dayaxii arkay alladii dayaxii inqada hoobtae dhacay albaarixata xalay xalay dayaxii eh, xidigii intuu iftiimay wirrag intuu yidhi uun hoobtay wax arkaayo xilligaa soo jeeday ma inugu jiraa qultu waxaan idhi buu yidhi ana anaa arkaayey oo dayaxa xilligaasi habeenbarka ehe siqda dhexe ehe dayaxa u dhacay anaa arkaayey uma qultu buu leh si sidayna dadka wax kale iigu malaynin oo ammaan aanan mudnayn iyo waxaan maaragtay aanan la imaanin in lagu mahadiyo oo ligu maaragtay ammaano ka carar ka cararaayo oo wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu saana u soo gelin waxaanan samaynay in lagu ammaano yaan qultu idhi amaa inii anigu lam akun may ahayn fii salaatin xilligaas salaad kuma jirinoo ma tukanayn salaatuleyl walaakinii ludiqtu waa lay qariinay xilligaa iyada ahayn cirka fiirinaya xidigaha ee xidigaa arkaayay waa lay qariinayo nin waxaan ahaa intii la qaniinay warfaadi qaala markaasuu saciid wuxuu yidhi famaadaa sanacta haddii lagu qaniinay maxaad samaysay qultu waxaanin istarqaytu waan tufis dalbay dad baan ilisoo toosiyey tufidda yaqaana waa lagu tufay qaala wuxuu yidhi famaa xamalaka calaa dalik maxaa kugu xumbaaray inaad tufid raadsato faqultu waxaanu xadiiun baa igu xumbaaray xadaanaahu uu noo sheegay ashacbiyu caamiru shacbi faqaala wuxuu yidhi saciid wamaa xadaakum shacbiyu shacbi muxuu inii sheegay qultu waxaan idhi xadaanaa wuxuu naga warramay can burayda ibnu xusayn alslami annahu qaala inuu yidhi laa ruqyata xadiid marfuuca wey laa ruqyata tufid ma jirto naafica ilaa min caynin il in layskaga tufa mooyeen aw xumatin ama wax qaniin ah oo sun leh faqaala wuxuu yidhi saciid qad axsana waa wanaajiyey man intaha qofkii ku intahooda oo ku kaaftooma ilaa maa samica wuxuu maqlay waxaad maqashay haddaad ku dheganaato de tahay qofkii wixii maal bayba noqotayba iyo tusaale iyo maamaah qad axsana man intaha ilaa maa samic wuxuu maqla qofkii qabsada hadda wixii adi aad samaynaysay markii lagu weydiiye aad meel salka u saarto ood isnaadiso oo daliilkeeda aad madax u saarto waad badbaadayha de waadna wanaag baad la timid inaad meel cidlown laftoodan ku haysa unbaa la diidan yahay sidaasuu ku yidhi xagga haddaad samaysa de waxaa weeyaan daliil iyo nas waad haysataa xadiidka haddaad ku dhegan tahay laa ruqyata ilaa min cayn yacni ruqyada iyo tufidu waxyaalo badan baa la yskaga tufaa hatawaalida iyo junuunka waa soo aroortay ladiiqan la qaniinay iyo cudurradoo dhanba ee waxaa laga wadaa nafcigeeda marka laga hadlayo waxyaalaha ugu nafci badan si gaara saamaynta ugu leedahay tufidu min caynin il intu isha waxaa loo wadaa ishi maaha il xanuunsan maya waxa laga wadaa caynun xaasid qof ay ku dhacday xaasid ishiis qofka haddii la xasdo oo la ileeyo muxuu samaynayaa ruqyada wuu samaysan karaa waa lagu tufi karaa waxaase ka fiican inuu asaga uu mucaalajo la yimaado oo uu la yimaado adkaarta adkaaru sabaax walmasaa inuu la yimaado xisnu muslim ah, uu la yimaado oo uu adkaarta akhristo ta labaadna waxyaalaha owhaamta awhaamtahay wadato waa lay ileeliyey iyo waxbaa igu dhacay iyo meel baa laga soo fiiriyeyna nafta waxa ay ku sheekaysanaysay owhaamta ah ee mararka qaar inta uu qadarka uu xanuunku dhannaa kaaga badanaysaba nafsi ahaan kaaga badanayso waxaasoo nafta laga saaro oo ilaahay lagu kalsoonaado in daar iyo naaficbu ilaahay uu yahay il xaasid iyo sixiru saaxirin iyo midna wuxuu ku taraynin dhinac kalena aad gaashaanka aada qaadato ood ilaahay barido ood qur-aanka akhrisato ood adkaarta laasimto ood weyseqabka badiso ood ilaaliso laakiin tufiduna waa bannaantaha iyaduna waa sharci wey laa ruqyata ilaa min cayn aw xumatin xumadana waa wax qaniin ahoo sun leh qof la qaniinay taasa marka u xumbaartay buu leya inaan tufi dalbo faqaala qad axsana man intaha ilaa maa samic walaakin xadaanaa ibnu cabaas buu leehay ibnu cabaas wuxuu noo sheegay can inabiyi sala allahu alayh wasalam wuxuu noogoo sheegay qaala inuu yidhi curidat calaya alumam ummadihii baa lai bandhigay faraytu waxaan arkay buu nabigu yidhi annabiya nebi wa macahu ruhaytun jamaaco yar ay la socotay duuna cashara wax toban ka yar ay rumaysay wanabiya nebi baa lai bandhigay wamacahu rajulu hal nina warajula laba nin wanabiyu nebi baa lai bandhigay laysa macahu axadun qof la socda buu jira isagii baaba la gowracay ah, ambiyada qaar bay dileen banu israa'iil marka nebi la dilay yaa rumeeyey markuu soo baxayba way gowraceen marka rumayn male keligii yuu soo istaagay qiyaamaha id rufica waxaa lii kor yeelay lii sawaadun cadiim dad fara badan baa lii kor yeelay jamaaco fara badan iyo sawaad iyo dad hir ah yaa lee bandhigoo meel ka muuqda fadanantu waxaan u maleeyay annahum ummatii inay ummaddaydii yihiin dadkaa badan faqiila lii waxaa lagu yidhi hada muusa calayhi salaam waa muuse iyo wa qowmuhu qowmkiisii walaakin undur fiiri ila alufuqi jihadaa bal fiiri fanadartu waan fiiriyey faidaa sawaadun cadiim dad hirayo fara badan oo aad fara badan oo meel ka muuqda faqiila lii waxaa lagu yidhi undur ila alufuqi alaakhar dhinaca kale la fiiri faidaa sawaadun cadiim jamaaca iyo dad fara badan baa ka muuqda faqiila lii waxaa lagu yidhi haadihi ummatuka wataa ummadaada asaa ka badan ummadaha kale nabiga sal l slam wa macahum waxaa ku jira sabcuuna alfa toddobaatan kun yadkhuluuna janna galaya biqayri xisaabin xisaab la'aan walaa cadaab cadaab la'aan intaa markuu nabigu yidhi calayh salaam saxaabada u sheegay uma nahado intuu hinqadoo kacay fadakhala galay rasuulku manzilahu gurigiisii fakhaada annaas saxaabadii uu nabigu u sheegay intaas yaa hadalla marka dhexdoodii khaada annaasu dadku waxay tiimbadeen fii ulaa'ika fi lxadiidi ka sheekeen ulaaika kuwa ay ka sheekeynayaan bay dhex galgaleen aladiina ulaaikada yadkhuluuna ljana jannada gelaya bigayri xisaabin xisaab la'aan walaa cadaabin cadaab la'aan kuwa jannada geli kuwii baa laga sheekeeyey oo la falaqeeyey qolaba waxbay ijtihaaday oo u malaysay faqaala bacduhum qaarkood baa waxay yidhaahdeen falacallahum waxaa laga yaabaa toddobaatankaa kun ee jannada xisaab la'aan geli alladiina kuwii inay yihiin saxiibuu la saaxiibay rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam oo khayru lquruunin helay ee nabiga calayh salaam la noolaa ee tawxiidka iyo iimaanka iyo risaalada si toosa nabiga oga qaatay calayhi salaatu wasalaam taasaa dhici karta wa qaala bacduhum kuwana waxay dheheen maya falacallahum waxaa laga yaabaa alladiina kuwa inay yihiin wuriduu fi lislaami lagu dhalay oo walam yushrikuu bilahi ilahay aanu shari yeelin saxaabada qaar baa gaalo muddo badan soo ahaa oo mushrikiin kadibna islaamay inkastoo islaamnimada ay baabaysay wixii oo dhan kuwa islaamnimada ku dhashay ee indhaha ku kala qaaday kuwaasaa laga yaaba inay yihiin wadakaruu ashyaa waxyaalaha la sheeg kuwana wax kaley sheegeen fakharaja calayhim rasuulu llahi sala allah alay slam oo soo baxay faqaala waa maqlaayeen rasuulku faqaala wuxuu yidhi ma aladii taquuduuna fiihi waama waaad katataxadauun waxaad ka sheekaynaysaan cilmila'aani aqoon la'aanna aad nin walba iska ijtihaadaya muxuu yahay fa akhbaruuhu way u warrameen oo arrintii baan isku haynaa na kala bixi faqaala rasuulku wuxuu yidhi hum aladiina waa kuwa laa yarquuna an tunfin walaa yastarquuna an tunfis dalbin walaa yatadayaruuna aan baasaysanin waxa halkaasa laga soo gaaray waxa waxaas u wataa iyo shimbirka waxaan dhihin wa calaa rabbim rabbigoodna yatawakkaluun tala saarta faqaama cukaasha binu muxsin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi udcullaahi ilaahi ii bari an yajcalanii minhum iigu daro faqaala nabigu wuxuu yidhi anta minhum waad ku jirtaa uma qaama rajulun aakharu ku kala kacay faqaala wuxuu yidhi udcullaahi ilaahi ii bari an yajcalanii minhum iigu daro faqaala sabaqaka biha waxaa kaaga hormaray ducadii iyo arrintaasi cukaashaa kaaga hormaray xadiidka marka wahmi baa ku jira wahmiga ku jira ee shaadka ahee ruwaadda xufaadda intooda kale ayna sheegin waxaa weeye kelimada ah walaa yarquun hum ladiina laa yarquun kuwaan tufin qofka tufaaya ee tufaagaa waa muxsin wallahu yuxibu lmuxsiniin muxsiniinta ilah waa jecelya qof aaaale xanuunsan lagu taagan yahay jin iyo balaayo ay ka waxayso atibada iyo dhakhaatiirta ay waxba ka tiri waayeen oo qur-aan intaad ku sii dayso ilaahay uu caafiyo tuftaada lagu aqbalo qofkaasi waxaa waye waad anfacday man istataaca an yanfaca akhaahu falyanfac buu nabiga alayh salaam ninkii walaalkii anfici karan ha anfaco muxsin weeyaan ixsaankii uu galay in markaa lagaga xirmaaniyo ma aha ma dhacayso marka laa yarquunadaasi wahmi weeye ee laa yastarquuna waa middaas middaasaa jirto qaala xadaanaa ah, marka waxaa weeyaan wahmigaasi xadiidka riwaayada wahmi kalaa jira laba wahmi weeye wahmina waa naqsi wahmina waa ziyaada wahmiga ziyaadada muxuu yahay hum aladiina laa yarquun iyadalaa yarquuna waa ziyaada wahmi wahmiga naqsiga ahna waxaa weeye walaa yaktawuun waan soo marray soo maaha walaa yagtawuuna naqsi weeyaan waa wahmi way ka tagay uu ka tegay raawigu qaala xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana maxamed bn fudayl can xuseyn can saciid bn jubayr qaala xadaana ibnu cabaasin qaala qaala rasuulu lahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi curidad calaya alumamu ummadihii baa la ii bandhigay nabigu uma dakara baaqi alxadiidi naxwu xadiidi hushaym walam yadkur awala xadiiihi xadiidkii intiisa hore muusan sheegin xadiidkii intiisa hore muuna sheegin ninkaasi mutaabacinaya hushaym oo xuseyn ka warinaya xuseyn ibn cabdiraxmaan xusein bin cabdiraxmaan yaa ka wariyey riwaayadan xusein maxamed bn fudayl marka maxamed bn fudaylka wey ninka ku dhacaysa uma dakara wuxuu sheegay eh, ninka la maxamed bin fudayl baaqi alxadiid naxwu xadiidi hushaym buu sheegay maxamed bn fudayl walam yadkur muuna sheegin maxamed bn fudayl awala xadiidihi xadiidkii intiisa hore oo yaa xalay arkay xidigii dhacayay iyo arrimahaas weeyaan baabu kowni hadii lumma ummaddan inay tahay nisfa ahli ljanna ehljannaha niskood wey ummaddan inta kale ehlujanaha waa ummadihii hore o dhan min aadam ka soo bilow ilaa ummadda nebi maxamed intaa kale nisbay isku yihiin waxaa ka marka nisbi kalea ummadda nebi maxamed calayhi salaam waxaa soo orortay weliba sufuufta marka laga hadlaayo boqol iyo labaatan kun oo saf ayay sufuufta jannada geli boqol iyo labaatanka sideetan waa ummadda nebi maxamed waa uluain ummadda nebi maxamed weeyaan qaala xadaana hanaad binu sari qaala xadaana abilaxwa salaam binu sulaym alxanafi can abi isxaaq asabeeci can camr bni maymuun can cabdillaahi qaal qaala lanaa rasuulu llahi wuxuu nagu yidhi calayhi salaam amaa tardowna miyaynan raalli ku ahayn an takuunuu rubaca ahli ljanna ehlu jannaha afar markii loo qeybiyo meel inaad yeelataan oo meel idinka noqotaan raalli ma ku tihiin qaala wuxuu fakabarna allahu akbar baan idhi wa raalli baan ku nahay waan ku faraxnay uma qaala wuxuu yidhi amaa tardow miyaynan raalli ku ahayn an takuunuu uluda ahli ljanna ehlu jannaha saddexmeeloo meel inaad noqotaan oo qofka bishaarada iyar iyar haddii loo siiyo way sii fiican tahay iyar iyar loo siiyo rubac baa la yidhi ulu nis baa la gaarsiiyey fadligii ilaahay waasacaana waa la tusaya ilahay fadligiisa min arubuci ila ului ila nisfi marka dambe usii batay wahada fadlullahi yutihi man yashaa qaal fakabarna allahu akbar baan nidhi uma qaala wuxuu yidhi innii la arju waxaan rajaynaya an takuunuu inaad noqotaan shatra ahli ljanna ahluljannaha nis inaad noqotaan niskiis niska kalena ummadihii kale ay qaybsato wasaukhbirukum waxaan idiin sheegay can dalika sababtaan u ahlujannaha niska u noqonay waxaa weeyaan malmuslimuuna muslimiintu ma aha filkufaari markii gaalada loo fiiriyo ilaa ka shacratin bayda tin cad oo kale fii thawrin aswad oo dibi madow ku taalla dibigu waa wada madow yahay hal tin oo cada marka ku taalla aw ka shacratin sawdaa tin madow oo fii thawrin abyad dibi wada cadoo hal tin oo madow ku taalla sidaasaad ummadihii kale u tihiin gaalada marka loo fiiriya muslimiintu sidaasay u yar yihiin intii yareed baa haddana lasii kala bari oo nis waxaa ummadda nabi maxamed niska kalena ummadda kale ummadihii kale qaala xadaana maxamed bn muana wamaxamed bn bashaar walafdi lmuana qaala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shucba can abi isxaaq isabic can camr bn maymuun can cabdillaahi bni mascuudin qaal kuna maca rasuuli illahi sala allah alay wasalam fii qubatin nabigaan la joognay qubo qubadu waa teendho meel yar oo taabuug ah taabuug iyo teendho ah ayuu nabiga ku jiray naxwan wax u dhigmaa min arbaciin dad afartameeyaana ku jiray rajulan min rajulin oo nin afartan min meelhaas ku jirtay faqaala nabiga alayh salaam ba wuxuu yidhi atardow raalli ma noqonaysaan an takunuu rubaca ahlijanna ehlujannaha afar markii loo qaybay meel inaad noqotaan qaala qulnaa nacam haa raalli baan ku nahay faqaala atardow raalli ma ku tihin an takunuu inaad noqotaan ulua ahlijanna ehlujannaha markii saddex loo qayba meel faqulnaa nacam raalli baan nahay fakabaw waa kibarteen faqaala waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay inii la arjuu waxaman raje ka qaba oon rajaynaya an takunuu inaad noqotaan nisfa ahli ljanna wadalika ana aljannata jannadu laa yadkuluhaa ma galo ilaa nafsun muslima naf muslimada uunbaa gasha wamaa antum idinkuna ma tihin fi ahli shirki markii nii fiiriya gaalada ilaa ka shacrati albaydaa tin cado fii jildi thawri lswadi dibi madow jirhkiisa iyo maqaarkiisa tin madow ku taalla tin cad oo dibi madow ku taalla intii kale wada madowda halka tin baad ka dhigantihiin aw ka shacrati sawdaa tin madow oo fii jildi thawri alaxmari dibi madow jibkiisa iyo maqaadkiisa ku taalla tihiin saasay gaalada inaga badan tahay muslimiintu waaba yaryihiin guud ahaan intaasaa marka jannada loo sii qaybin xadaana maxamed bin cabdillahi bn numayr qaala xadaana abi xadaana malik wahuwa min miqwal can abi isxaaqin can camr bn maymuunin can cabdillahi bni mascuudin qaal khadabanaa rasuulu llahi baa noo khudbeeyey calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa noo khudbeeye khudba noo aqhriyey faasnada dahra dhabarkiisiibu wuxuu ku tiiriyey ilaa qubati adamin qubad oo teendha ah maqaar ka samaysan ayuu nabiga saa ugu tiiriyay dhagarkiisa asnada dahrahu ilaa qubati aadam faqaala alaa hooye laa yadkhulu janna ma galo ilaa nafsu naf muslima muslimada mooyaane allahuma hal ballaqtu ilahu ma gaarsiiyo diintii nimankan allahuma shhad ilahu maraatika ahow atuxibuuna ma jeceshiin annakum idinku rubuca ahlijanna inaad noqotaan faqulnaa waxaani nacam yaa rasuul allah raalli baan ku nahay faqaala wuxuu atuxibuuna ma jeceshiin an takunuu ulata ahlijanna inaad noqotaan qaala waxay dhaheen nacam yaa rasuul allah qaala inii laarjuu waxaan rajaynaya an takunuu inaad noqotaan shara ahli ljana ahljana niskood maa antum fii siwaakum dadka kale markayn idin fiiriyo martihin wax kale min alumami ilaa ka shacrati sawdaatin madow oo fi thawri abyadi muxuuaha dibi madow ku taalla ow amase ka shacri baydaa tin cad oo fi thawri aswadi dibi mxuuha aswad oo madow ku taalla kaana wuxuu ahaa shacri sawdaatin madow oo fi thawri abyad baabu qowlihi yaquulu llahu liaadam nabiga hadalkiisa uu yidhi ilaahay aadam wuxuu ku dhahayaa akhrij bacta annaar soo saar nabi aadanow inta naarta gelaysa saasaa la leeyahay min kulli alfin kunkii qofba tiscimiatin wa tiscatan wa tisciin sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan baa naarta ka geli kunkii qofba hal qof baa jannada gelaya saasay oga yaryihiin ehlunaarka badan xadaana cثman بn abi shayb alcabsiyu qaal xadaana jariir ibn cabdاlxamiid الdabiyu can acmaش sulaymaan can abi saalix الsamaan can abi saciidin اlkhudriy qaal qaala rasuulu lahi salى اla alay slam wuxuu yidhi yaquulu اllahu ilahay wuxuu leeyahay caza wajal yaa aadam aadamow xadiidu qudsi wey qiyaamaha markii laiskugu imaado nabi aadam baa lala hadla fayaquulu wuxuu le labayka wasacdayka wاlkhayru fii yadayka ilaahayow qaala markaasu wuxuu leeyahay alle yaquulu qaala wuxuu nabigu yaquulu ilahay wuxuu leeyahay akhrij soo saar waxaad soo saartaa bactha naar naarta inta loo bixinayo la gelinayo qaala wamaa bacthu naar naarta inta loo bixinayo geli maxay tahay qaala min kuli alfin kunkii qofba tiscimiatin wa tiscatin wa tisciin sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan qof soo saar qaala fadaaka xiiniga waktigaas iclaanka iyo dhawaaqaas markii ay maqlaan makhluuqaadkii meesha tuuraa khalqigii meesha tuuraa xilligaas xiina waa goorta yashibu sakiiru ilmihii yaraa u ciroogi fa kayfa tattaquun in kafartum yowma yajcalu wildaana shiiba maalin ilmaha yare markii hadalkaa la maqlo qof walba naxdin iyo walbahaar iyo murug baa ku dhici kunkii qofba qof baa ka badbaadi yuu noqoni watadacu kullu daati xamlin mid allaala midii xaamilaheedoo uurahaydna waxay dejinaysaa xamlaha uurkeedii halkaa waxaad garanaysaa islaanta xaamilada ee la xabaala iyadoo xaamilaha dhimatay ee qabriga la geliy ilmaheeda iyadoo xaamila ay la soo bixi kadib bay waxay dejini banaankii qiyaamay ku dejinaysaa tadacu kullu daati xamlin xamlaha bay dejini wa tara nnaasa dadkii waxaad arkaysaa sukaara inay yihiin dad wareersan oo sida dadka sarqaansan oo kale ahoo meelay u socdaane waxay ku hadlayaan la fahmayn wamaa hum bisukaara dad waalada waxabay ma ahee walaakina cadaab allaahi shadiid cadaabka ilaahay baa daran marka mawj iyo isdhaxqaad iyo wareer baa taagan qaala wuxuu yidhi fashtada dalika arrinkaa waxaa ku cuslaatay calayhim saxaabadii nabiga uu warramayay aad bay arrinta ooga cuslaatay qaaluu waxay dhaheen quus baa ku dhacday inay quustaan yaa rasuulala ayunaa dalika arajul halkaa nina badbaadi waa kee wey xaggee naga gaari sagaal iyo sagaashan boqolkiiba sagaa min artay hal qof baa ka badbaadi qofkaas kee buu noqonay way yar naxeen markaasuu nabiga rajo geliy haddana oo yidhi arrintuu gaalada badan faqaala abshiruu bishaaraysta faina min ya'juuja wamaajuuj iyaba alfan kun ka imaan wa minkum rajulun marka juuj wamaajuuj iyo alfanta waxaa laga wadaa aqlabka tisca wa tisciinkii alabka aggaasa ka imaanayaan alabka kuwaasa ka imaan waa qowmiyad juuj waa qabiil maajuujna waa qabiil banu aadam bashar oo gaalo wada ah dhammaantood intaasoo dhan baa markaa markii la yidhahdo lasoo saaro ayagii horta safka soo galaya wa minkum rajul idinkuna halkaa nin ay badbaadaad tihiin wey halkaa nin ay badbaadaad tihiin ummadda nabi maxamed sal l slam kaa badbaadi baa tihin qaala uma alfadaas waxaa loo jeedaa sagaal iyo sagaashan baa loo jeeda liannahu akaru shayi yuطlaqu calaa kullihi shayga aarkiisa kulli waa laga cabira mararka qaar wa minkum rajulu ninkaa badbaalatiin qaala uma qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi ku dhaartay inii anigu la amacu nabiga ala slam waxaan raje ka qabaa an takuunuu inaad noqotaan rubaca ahluljanna ahluljannaha afar markii loo qabiyo qayb inaad ninka ummata muxamed aad noqotaan faxamidna allah ilahay baan ku xamdinay wakabarna waan weynaynay alxamdu lilah allahu akbar baan nidhi uma qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi inii anigu la admacu waxaan damcay oo raje ka qaba an takuunuu ulaa ahlijanna inaad noqotaan damaca iyo rajaha iyo mxuu ahaa oo eh, nabigana waa muxaqaq faxamidna allaha ilahay baan ku xamdina wakabarna waan weynayn uma qaala wuxuu yihi waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay innii anigu la admacu waxaan damcayo rajo ka qaba an takuunuu inaad noqotaan shadra ahliiljanna ina maalukum idinka tilmaantiinu fi lumami markayn ini fiiriyo ka maali shacrati lbaydaa tincad oo kale fii jildi thawri aswadi oo dibin mudow maqaarkiisa ku taal aw ka raqmati baad tihiin bar raqmada waa bar fii diraaci lximaari dameerka lugtiisa ku taalla diraaciisa iyo dhudhunkiisa iyo togoogtiisa dameeraha u fiirso meel waxay leeyihin bar ah ayay leeyihin ilahay baa ku abuuray subxana wa shaabad bay leyihin meel bar ay leeyihin xagee ku taalla lugtay ku taalla heshiirka mata dambaa mata horaa ya midda hore midig mise bidix bal u fiirso xaddaana abu bakr bin abi shayba qala xadaana wakiic bnu jaraxa waxadaana abu kurayb maxamed bn اlcala qala xadaana abu mucaawiya kilaahuma can acmash bihada isnaad hayra anahuma qaala ma antum yowmaidin fi nnaasi dadkama kelin ifir ila ka shacrati albayda fi tawri aswad aw ka shacrati sawda fi tawri abyad walam yadkuraa mina sheegin aw karaqmati bar oo kale fii diraaci lximaari dameerka dhudhunkiisa iyo lugtii ku taalla dameerka intiisi kale marka la fiiriyo barti way yar tahay sidaasoo kale aad u yartiin wey ummatu moxamed sala allah aleh wasalam iyo inta mu'miniinta ah dameerkaasna waxaa lagu tilmaa intiisa kale gaalada si u badan yihiin wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah waslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin